بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddexaad ee kamida min sharxi risaala tadmuriya lisheekh اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala marka darsigii shalay wax su-aalaha ka jira ama ishkaalaad mise waan bilownaa cashirka wax su-aalooshada ku yimid ma xusuusta cashirka bad hay mm. marxab alfarqu qalbi wa qowl lisaani wa camal jawaarix waxyaalaha u min baabi tasdiiq walcilmi ah min cilmu اlqalbi wa macaarifuhu baa loo yaqaanaa sida matalan tasdiiqa takdiibka shayga inaad garato inaad ictiqaadiso rumayso waxyaabaha noocaasa ee ictiqaadaadka iyo tasdiiqaadka ee khabariyaadka ku saabsan alimaanu bishay ictiqaadan aw macrifatan aw cilman bihi ayaa qowl qalbi loo yaqaanaa camalulqalbina waa wixii ku saabsan wixii aada garatay wixii ka dhashay inaad u khuduucdo khuduucda tadalulka tawakulka khashyada inqiyaadka istislaamka boqdiga iyo karaahada waxaasoo dhan baa la yidhahdaa camalulqalb qowlu eh, lisaan waa anutqu bishahaadateyn iyo wixii la halmaala iyo wixii la halmaala qowlulqalbi iyo qowlulisaan baa wada shaqeeya si toosa oo qowl lisaan wuxuu rumaynayaa oo musadiq u yahay liqowli alqalb camal ljawaarix oo xubnaha wixii ka dhacday salaadeeni iyo zakadeeni iyo qur-aan maxaanku dhahdaa iyo xajkeeni iyo tanasugeeni iyo waxaasoo dhanna soonkeeni waa camaluljawaarix ama ficluljawaarix wuxuuna la shaqeynayaa oo uu tasdiiqinayaa camal alqalb marka saasay wada socdaan canulisaan ninka yidhaahdo waa khaldan yahay waxaana ka baqayaa in uu madhabkii murjiada qaybo ka mida ah ku dhaco oo nin la odhan jiray sawaar ibn cabdillaahi almadaini ayaa wuxuu odhan jiray alimaanu qowlun wa camal alimaanu qowlun wa camal kasalaf marka la yidhaahdo fasir wuxuu dhihi jiray anudqu bishahaadateyn baa camalu lisaan ah waa murji sida murjaat lfuqahaa buu qabo yuu la yahay laakiin falsafe iyo wuxuu la yimi taxriif uu ku gaabayo ahlu sunnaha oo yidhi alimaanu qowla wa camal faida stufsira wuxuu odhanayaa annutqu bishahaateyn ba waxay tahay qowl iyo camal oo annutqu bishahaateyn waa camalu lisaan buu odhan jiray mashuyuuka axmed bin xambal buu ahaa waagda markuu ogaado inu waxa uu tuuray falam yarwi canhu waxadara canhu wuxuuna waana qowlun khabiiun radii waxaa la rabay in xaqaa'iqda la kala qaado qowl lisaan yusadiq qowl qalbi wa camal jawaarix yusadiq camal qalbi haddaad iskuu kala celceliso oo da bishahaatayn tirado waa camal lisaan camal jawaarix baad meesha ka saaraysaa marka waa irjaa la qarinayo markaa la ilaaliyo haddii la ruuxu tawasuc laakiin iskaga yidhaahdo adkaartan iyo nutq bishahaatayn iyo xuskan oo dhan baa ka wadaa camal lisaan uu saa u jeedo madhabka murjadan uu ka badbaado laa bas laa bas xayaakum ullah adiyo su-aalaha kusoo dooda in laynoo keeni karo lanna <laughs> dacway noqonaysa ah, si fiican eh, eh, sheekhaani amalulisaan buu dhahaya amaluljawari ma markaas wuxuu u kala qaadaya wuxuu leeyahy wahuwa ficlu camal wuxuu leeyahy ficlu maa laa yu'adda ila bihi ka qira'ati alqur'ani watasbiixi wa ficlu maa laa yu'adda ila biha karukuuci wasujuudi marka waxaan rabay in labadaas sujuud ay qof u kala qaada camalulisaan buu lagu qeybi maa laa yu'adda ila bih maa laa yuadda ilaa biha ilaa bihi ilaa bihaba midna sujuud geliy midna qira'at alqur'aanka tasbiixda geliy yani ragga markayna waxaan ku dhahay meesha camal aljawaarix bututa qaar dhahayaan saasay mhm. qaybinayaan hadday waa dhinbal hadii la yidhahdo laakiin haddii in salafa loo tayriyaa khata yaa khatar ah oo markaad masalatu liimaan aad aada camlu lisaan meesha keento camlu lisaan lama ogolo camlu lisaan waa hawlo kale mm, baarak allah fiik asilaa ku jirta darsiga maxaa ka qalabkii iraadada alqadar saxiix masaa'ilkaasaa ku jiray laakiin waxay iska ahayeen masaa'il jaanibiya جانبية ما masaa'il jaanibiya wixii masaa'il jaanibiya ka fawaa'id iskaga qaata wixii casharka khuseeya wixii cashar khuseeya sheekh Ah. sifaad masalahan soo marnay oo ahayd saxiix bayna marka iraadada sharciga ah mhm. qad taqacu qatan waqad laa saxiix walaa takun ila fima yuxibhu llah mhm. idan marka e, iraadada ilaahay subxana watacala oo la doonay gaalada mhm. ma iraada kawliya aheed mase iraada sharciya ah ambiyada loo diray oo manaha waa iraada sharciya iraada sharciya wey leedahay haddii ilaahay araadahu kownan way dhici lahayd hadduu ilaahay araada iimaanan qadaran lazima mhm. mhm. mhm. waa iraada sharciya iraada kawniya dhima dhima laha dhicolays ma laha waa iraada sharciya ilaahay wuxuu doonay sharcan inuu rususha u dira ila alkufaari waalmulxidiin inay rumeeyaan oy raacaan ilahay wuu jecel yahay sharcan wa iraadatan iraada sharciya laakin lam yurid kowna waqadaan waqadara lannu iraada alkowniya waxaa laazima alwuquuc maa sha allahu kaana waa mashiia alkowniya laga hadlaya iraada alkowniya laga hadlaya lakiin shay waxaa jira ilahi uu doonay sharcan walam yuridhu qadaran waqada'an marka wuquuca iyo waxaa islaazima aliraada alqadariya ama aliraada sharciya iyo wuquuca isma laazimaan qad taqac waqad laa yaqac lixikam ilaahay masaalixu garanayo iyo haayad xamiida uu ka leeyahay cadam alwuquuc uu ka leeyahay bilow casharka sheekh fadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيميه تقدس الله سره اما الاول وهو التوحيد في الصفات فالاصل في هذا الباب ان يوصف الله تعالى ما وصف به نفسه وما وصفت به رسله نفيا واثباتا ويثبت لله ما أثبته فيثبت. لنفسه وينفي عنه ما فيثبت ويثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عنه عنه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه baaraka allah fiik sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu inoo soo sheegay inuu laba baab ka hadli doono eh, towxiid eh, asharci waa alqadar iyo atowxiid fi lasmaa wasifaat atowxiid fi lasmaa wasifaat marka sidaa loo idlaaqo waxaa soo galaya towxiid rububiya sheekhuna kama hadli doono wuu iskaga gaabsanaya Eh, laba shay baan uga gaabsanayaa maxaa yeelay توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الربوبية روح إلهي سبحانه وتعالى كتل مامية صفات الكمال كتل مامية وأحد سوء آمني وسوء رمي إلهي رب النبتكيس توصيفك إي إثباتك صفات الكمال أتوغيسو وحي مركو ربح بارسنتي وضطا الإقرار bilaahi subxaanahu watacaala iyo inaad aaminsan tahay khaaliqiyadiisa iyo tadbiirkiisa markaas saas oga tagay weji koobaad wey weji koobaad wabitaali khilaaf badan kuma jiro khilaaf badan kuma jiro fi tawxiidi arububiya xataa mushrikii alquraysh shirkigood wuxuu u badnaa fi shirki aluluhiya waalcibaada isagoo meelaha qaarkood ay kaga dhaceen shirki fi arububiya sida tatayurka iyo asbaabtoo kale culays ma laha labadaa marka sabab dartood buu sheekhu iskaga gaabsaday maadaama risaaladu ay koobantahay o gaaban tahay towxiid rububiya aada ugama hadli doono ishaaraad tafiifa mooye liamrayn amarka koobaad ana towxiid alasmaa wasifaat iyo waa mutadaminun litowxiid rububiya haaniya qilat اlاkhtilaafi fiihi marka risaalada yaraanteeda marka sheega noocaasa iska maxsuumka ah sheekhu kuma mashquulahay saasuu oga tagay raxmat ullahi tacala caleyh marka towxiid alasmaa wasifaat wuxuu yihi asalku waxaa weeye sheekhu ku kitaabka alijmaal uma tafsiil qaacida guud buu ku kadibna wuu fafahin doonaa waxaa weeye baabkan markaad ilaahay subxaana wa tacaala sifaatlkamaalkiisa iyo asmaadiisa aanu marayno ilaah in lagu tilmaamo wuxuu asagu isku tilmaamay ama rusushiisii ay ku tilmaameen xaggana ilaahay subxaana wa tacala laga anfiyo wixii asagu iska koore u diiday ee naqaa'isa ah ama rusushiisu ay ka takooran u diideen idan annafy wاlإثbaat waa daa'irun huna calى الsharci الnafy huna waa daa'irun calى الsharci wاlإثbaatuna waa daa'irun huna calى الsharci idan wax walbo sharcigu uu sugay oo sifaat اlkamaal ah ama asmaaء اlxusna ah ama uu anfiyey oo naqaa'isa caqliguna waa sugaya wuuna anfinaya waa alcaql الsariix اladii lam tugayirhu shubahu wالshahawaat alcaql الsariix almushtarak bayna alkhalaa'iq baa loo jeeda caqliga sariixa ah waa shayga intaan anugu aan isbedelin adna isbedel naga dhexeeya ee ummadoo dhan ka dhexeeya ee loo yaqaano alcaqliyaat almaxda ama badaa'ih alcuquul la yidhaahdo ee alcaql الsariix sheekh uu ku tilmaamo alcaql الsariixu laa yucaaridu annaqla saxiixa minku dhaho wey haddaad aragto naqli saxiixa caqli bushiyaya waa caqli faasid ah oo sumoobay fayras qaaday bakteriya ay ku dhacday jaraatiim xambaaray xanuunsan oo u baahan in mashaafi iyo isbitaallo la geeyo markaa laga shuba dhiigga bakhtiga laga shubo wasil sheekh baarak fiik حفظكم الله وإياكم وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله ذنب الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل baarak allah fiik sheekhu wuxuu inoo sheegay raxmat ullahi tacaala caleyh mar hadduu asl albaab uu yidhi waxuu ku dul wareegaya waa daa'irun bayna alnafyi wاlihbaat ihbaatu ma ahbatahu allahu linafsihi waahbatathu rusuluhu walanbiya wanafyu ma nafaahu can nafsihi wanafatu canhu alanbiya wاrusul waa khulaasa qaacidadii asalkeedii tafsiil buu marka bilaabo wuxuu yihi asalka asaga ah waa ariiqatu salaf اlumma mar haddii asalkii qur-aankii sunnadii ambiyada caddeeyeen waxaa lagu qasban yahay inuu noqdo ariiqatu salaf اlummati waaimatiha nafs الshay marka mustalaxaadka sheekh uu sheegay baynu yar taxriifinayna kadib waan ka soconaynaa takyiif iyo tamthiil iyo taxriif iyo tactiil buu sheekhu sheegay ilxaadna wuu sheegay xagga dambena tashbiih ayuu ku sheegay qaybta u dambaysa marka sifaadkaas baa ilaahay loo sugay min hayri takyiifin alkayfiyatu walkayfu waa ismun ismun lima yujaabu bihi can suaali bikayfa bikayfa ismun lima yujaabu alkayfu walkayfiyatu waa ismun eh, lima yujaabu can suaali bikayfa kayfa marka wax lagu weydiiyo magac lagaga jawaaba la yidhaahdaa marka haddaad doonto waa maahuudu min alkayfi wa huwa alhay-atu takyiifku macnaha waa maxay waa suuratu shayi sifatu shayi wa suuratu wa xaaluhu alkayfiyatu waa maxay waa sifatu shayi wa suuratuhu wa xaaluhu maahuudu min alkayfi wahuwa alhaya wahuwa alhay-a almuraadu huna marka takyiifku waa ihbaatu kayfiyati mucayinatin ihbaatu kayfiyati mucayanatin lisifaati wاsu'aali canha bikayf inaad tirahda kayfa wajhu اllah kayfa yadaahu kayfa samcuhu wa basaruhu kayfa iraadatuhu idan luqa ahaan waxaan idhi waa alkayfiyatu wاlkayfu waa ismu lima yujaabu bihi can الsu'aali bikayfa wa macnaahu sifatu shayi wa suuratuhu wa xaaluhu wاlmuraad huna wa ihbaatu kayfiyati mucayanaة lلsifaati wasu'aali canha bikayfa takiifku taasaa looga jeedaa takiifku marka macnihiisu waa midaas idan tamhiilka asagu waa ataswiyatu bayna shayayn ataswiyatu bayna shayayn aw اlmushaabahatu bayna اlkhaaliq wاlmakhluuq tamhiilku waa التسوية بين شيئين أو المشابهة بين الkhاaلق والمkخلوq waa laba nooع markaa تmثiilku laba nooع buu noqdaa ama تشhبيihu تشhبيihay تmثiilka islاazima تشhبيihay تmثiilku waa islاazimaan تakyiifka iyo تmثiilkuna waa islاazimaan waa macaani iska agdhow saddexda التشhبيه والتmثiil والتakyiif فaruq yaryaroo daقيiqa udhaxaysa laakiin waan tilmaami doonaa laakiin meel guud ba iskugu imanaya tashbiihu marka waa laba qaybood tashbiihu اlkhaaliqi biاlmakhluuqaat oo ariiqaة اlyahuud ah tashbiihu اlkhaaliqi biاlmakhluuqaat waa ariiqaة اlyahuud iyo wixii ku ta'auray ilaahay bay ku tilmaameen faqri ilaahay bay ku tilmaameen inuu daalay markuu makhluuqaadka abuuray ilaahay bay naqaa'is bay u tirinayaan oo naqaa'istii makhluuqaadko kale ah marka khaaliqii in lagu shabaho makhluuqaadka waa ariiqo ay caan ku yihiin munxarifiinta yahuudeed iyo wixii ku ta'auray tashbiiha labaadna waa tashbiihu اlmakhluuqi biاlkhaaliq waana ariiqaة الnasaara iyo malaaxidaة الsuufiya iyo qolyaha xululadii itixaadiyada la garanaysaan baatiniyada iyo baktigaas oo dhan wey waa in makhluuqii la bumbuuniyo lagu xadgudbo la weyneeyo ilaa lagu shabaho bilkhaaliq waa ariiqatu annasaara annasaara marka nabiyullahi ciise dhan waa wiilkii ilaahay maryamay meeshaad oggeeyeen idan marka makhluuqaadka tashbiihu makhluuqaati bilkhaaliq waa ariiqatu nasaara waman taahara bihim tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuqna waa ariiqatu lyahuudi waman taatara bihim labadaa nooc buu noqdaa ama wuxuu kaloo sheekhu sheegay tamiilka tamiilka waa nafs shay tamiilku waa inaad marka bacd takiif buu yimaadaa tamhiilka takiifka dhala markaad suuraysato sifada rabbiga inay kayfiyada leedahay ilmxaana waa ihbaatu kayfiyati mucayanatin lisifaati wasu'aali canha bikayfa marka takyiifka iyo maradkaas eh, kayfiyada uu qalbigaada galo iyo waxaa kaa soo boodaya haddaba idaa wejiga ilaahay waa ka gacantaydu u egyahay waa tashbiihu sifati lilaahi bisifati اlmakhluuqiin ood ku miaaliso litawdiix lahu wajhun ka wajhi wayadun ka yadii waana ninkay u yaqaanaan salafku mushabih bay kaa yidhahdaan waa kay takfiiriyeen man nafaca can illaahi ma ahbatahu linafsi faqad kafar xamaad nucaym bn xamaad sheikh اlbukhaari waman shabaha allaha bikhalqi faqad kafar yani idan haddaad anfidana kaafir baad tahay haddaad ilahay ku shabahda sifaatkiisfaat makhluuqiinna kaafir baad noqonaysa waa in ilaahay sifaadkii aad u sugtay aad ku shabahdo ood ku miaaliso sifo makhluuq hada huwa tamhiil idan tamhiil yaa dhalaan yaa muuqatay takyiifka ayaa dhala idan fatakyiifu waاtamhiilu he mutalaazimaan wa islaazimayaan taxriifka inoo yimid oo sheekhu halka uu ku sheegay min hayri taxriifin min hayri taxriif taxriifku asalkiisu waa min alxarf wa min annaasi man yacbud اllaha calaa xarfin ay طaraf waxaa hadda looga jeedaa hunaa macnihiisa asaasiga ah ee luqawiga altagyiiru wاlimaala altagyiiru wاlimaala wاlizaala wاlixaala waxaa doonta ku sheeg wa altagyiiru wاlizaalatu wاlixaalatu limacnaa kalaam اllaahi aw lafdan lafdigii alfaadii nusuusta ama macnaheeda inaad bedesho inaad badasho ayaa hadda looga jeedaa marka labau noqdaa taxriif lafdi a taxriif macnawi ah midka lafdigaa maba dhaco qaaliban midka lafdigaa ma dhaco oo in lafdigii sharciga ah wax lagu daro ama wax laga gooyo waa naadir waa naadir taxriif alafdi waa naadir xataa taxriifka qur-aanku soo guuriyay ee ilaahay sheegay meelo badan in towradii injil ay taxriifiyeen ahlu kitaabku culmo badan waxay leeyihiin taxriifku agtigiisu waa macnawi taxriifka lafdiga uu ku yaryahay allahuma yuhuuddu meeshii udkhul baaba waqulu udkhul baaba sujada waqulu xita nuun bay ku dareen baa la yidhahdaa xinta yidhaahdeen ashaacirana istawa bay laan ku dareen istawla ibnu wuxuu yidhi ya ashaacirada ku dartay way ku fasiraan lanna tawiilaadko dhan waa tawiilaat اljahmiya dhib ma laha nuun اlyahuudi walaamu jahmiyun humaa fii carshi fii waxyi rabi اlcarshi zaa'idatani buuri ibn qayim uniyadiisa nuun اlyahuudi fii xinta walaamu jahmiyin istawla fii waxyi rabi اlcarshi zaa'idatani marka waa taxriif lafdiga ah kaasoo kale tawiilaadkoodao dhan ba istila ay ku fasireen asar waxay ka soo qaateen ibn fowrag ibn fowrag aad hawsha ugu ahaa isaguna wuxuu ka qaatay bishri mariisi iyo maxamed bin athalji idan shekhu islam jamiica taxriifaat اlashaacira wa ta'wiilaatihim hal ta'wiil laa tafrin lama hay fi sifaat wاlasma laa yuujad taxriif ayagoo ay bilaabeen ama ta'wiil ay bilaabeen laa yuujad ama waa muctasili ama waa jahmi waa intaa waa furuuc lanna sheekh maxamuud baa baddaa hadda igeliyey hadda ka horna waxaan idhi joojiya mudaahalaadka usuushay leeyihiin ashaacira usuushooda waa laba qaybood usuul baciida iyo usuul qariib abtirka aad leedahay marna jirib iyo jees sokaad u abtirsataa marna meel fog oo soomaaliya agtiyadaad ka tuuri marka usuushooda qariibada waa laba daa'ifo almuctasilatu wاlkullaabiya ashaacirada usuuluhum alqariiba waa alictizaalu wاlkulaabiya usuushooda baciidada ah waa alfalaasifatu wa munxarifi annasaara alfalaasifa munxarifi annasaara saa darteed taawiilaadka iyo masaa'ilka markuu ka soo baxay abulxasan alashcari oo ka soo baxay ictizaalka ku haray dhammaanteed waa xuseyn najaar madhabkiisii wey xusein najaar madhabkiisi xusein najaarna asagaa ku sheegay maqaalaadka abulxasan inuu jecel yahay ninkan madhabkiisa walidaalika naqala madhab annajaar abulxasan baa soo guuriyay bitafsiil fi daqiiqi waljaliil masaa'ilka marka hadda lagu duro abulxasan ele waa baqaaya alictizaal waa طaa'ifa mucayano najaarya la yidhaahdo oo muctazila ayuu ku ta'auray fi masalati اlqadar khalqa afcaal اlcibaad ihbaatu kalaam الnafsi ru'yada qaabka u sugo kale marka waa waan tilmaami doonaa marka usuusha baciidaday leeyihiin kulligood ashaacira bes waxbaa dhihina waxaa weeyaan waa alfalaasifa falaasifat اlyunaan wa munxarifat الnasaara afar boqoloo sano kadib markii nabiyullah ciisa uu maqnaa taxriifka yimid kutubtooda waan tilmaami doona waa isku ta'wiilaad waxayna u noqonaysaa mafhuum falsafi oo bailo la yidhaahdo mafhuum tawxiid mafhuum tawxiid cinda alfalaasifa waxay dhaheen atawxiid waa min alwaxda laga keenay alwaaxidu cinda alfalaasifana waa albasiid albasiid aladi laa yanqasim walaa yatajaza walaa yatabacad walaa yatasifu bisifatin hubuutiyatin mafhuumkaasaa markaa shaacirana garay allah huwa waaxidun fii daatihi waaxidun fii sifaatihi waaxidun fii afcaalihi say u socoto maxay tagtay laa yatabacad walaa yatajaza walaa yatasif bisifatin hubuutiyatin tabacudkii waa lafdi ijmaal ku jiro tajazu ijmaal baa ku jira hadiyo goor marka jusga la sheego iyo tabacudka la sheego iyo xiyiska la sheego kullu lafdin kalaamiyin aw falsafiyin oo ilaaqaan ahlulkalaam adoon istifsaar samaynin weliga ha yeelin lanna tajazua aqsaam ah inqisaamka noocyo ah taaliifka noocyo tarkiibka mid baila midna waa xaq tarkiibu abcaadima mise tarkiibu sifaat falaasifadu markay ku leeyihin laa yatajaza walaa yanqasim walaa yatabacad waxay diidan yihiin ilahay in lagu tilmaamo ay ifa aya sifa in lagu tilmaamo adna waxaad leedahay ilaahay subxaanahu wa bacdi muhaayira ama mukhaalifa ama mufaariqa ooma tiirinhaye sifa laazima lahu baan u tiirinayaa sifayda mawsuufkuna lama yidhaahdo waa waa bacdi iyo tarkiib iyo tajzaaminna laguma sheego marka waxbaa kusii mashquulina waxaa weeye taxriifka lafdiga hadda ka raba waa naadir fi xataa fi lfiraq waa naadir taxriifka haalibka waa taxriif almacnawi oo loo jeedo in lafdigii adoo sugaya oo aaminsan inay aayad qur-aana tahay oo shaygan xadiid uu yahay oo saxiix yahay baad macnihiisii leexinaysaa taxriifkumuna waa maxay waa nafyu almacna alxaq wa ihbaat اlmacna اlbaطil hada huwa taxriif taxriif almacna waa maxay waa nafyu اlmacna اlxaqi macnihii xaq ahaa oo la diido la dafiro wa ihbaati almacna اlbaطil idan alcilaaqaةu bayna الtaxriifi wالtacطiil baa kuu yimid التacطiil waxaa laga keenay min alcaطli waana takhliyaة almarأati asalkiisu min الziinaةi wاlxuliy in gabadha quruxda aad ka siibto ama aad shayga quruxda ka siibta caطalka la yidhahdaa iyo wa bi'ri mucaطalatin qur-aan waad ku garanaysaan shayga shaqadu lahaa ama wuxuu ku quruxsanaan lahaa oo loo diido ayaa tacطiilku la yidhaahdaa marka tacطiilku hunaa waa nafyu صifaat الlah nafyu صifaat الlah صifaatka ilahi ood anfidoo diido ayaa hadda tacطiil lanaka caطaltahu can mustaxaqaatihi sifaatka kamaalka ilahay u mudanayay ee waajibkaa ee uu lahaa baad u diiday idan falcilaaqaةu bayna الtaxriifi wالtacطiili waa maxay waa alkhusuuصu wاlcumuum اlmuطlaq sidaa ma aha mise waa alkhusuuص wاlcumuum اlwajhiy sala soo marteen idan waxaan leenahay kulu taxriifin waa tacطiil walaysa kulu tacطiilin taxriifan kaa muxuu yahay marka waa muطlaq meel walboo laga helay taxriif maxaa fadhiya tactiil meel walboo tactiil laga helayna laasima inuu joogo taxriif idan yaa caamsan tactiilka caamsan sheekh xasan tactiilka caamsan ataxriifu waa tactiilun wa ziyaada taxriifku waa tactiilun wa ziyaada nafyu asifa waihbaati naqiidiha ayaa taxriif la yidhaahdaa ama macnihii xaqa ood anfido ood macno baaila sugto bimacnaa istawa baad fasirto waxaad tihi bimacnaa istawlaa culuwullaahi iyo irtifaaci iyo sucuudkao dhan baad anfiday oo macnihii xaqa ah maxaad sugtay macno istila hada huwa taxriif ataxriifu waxaan waa nafyu lmacna alxaqi wa ihbaat almacna albaail hada huwa ama التacطiil fi daatihi waa mujarad nafyi اlxaqi sawaء ahbata اlbaطila aw lam tuhbithu ma isfahnayo wadaadaal idan faالتacطiilu acamu min التaxriif fakulu taxriifin tacطiil walaysa kulu tacطiili taxriifa lanna waxaa dhici karta inaan ku dhaho aayaddu macnaheedu sidan ma aha oon anfiyo oon ku hadama maxaa looga jeedaa laa adri baan ku gaabsanahay ma garanhayo marka maxaan ahay mucail mucail baan ahay haddaan macnihii xaqa anfiyo macnaha baail la sugana maxaan ahay muxarif wa fii nafsi waqti kamaan waxaan ahay mucail idan fataxriifu waa ziyaadaة fowqa التacطiil fakulu muxarifin mucailun walaysa kulu mucailin muxarifan waan wada soconna hadda ayib intaas marka aan aan kaga tagno tafwiidkaa ku yimid tafwiid oo tacطiilka meesha hadda muuse sheegin waan gaari doonaa tacطiilku shalayna waan soo tilmaamay waa laba qaybood ima tacطiilu daatin aw tacطiilu sifatin tacطiilu daat waa anaga soo marnay inuusan inuu naadir yahay culammaduna ay ka niqaashahayaanba fi dunya ma ka dhacay xaqiiqatan ma ka dhacay xaqiiqatanoo makhluuq inkiray khaaliqiisi ma jira sawaabkuna waa inuusan jirin sawaabku waa inuusan jirin xaqiiqatan oo kulligood aliqraaru bisaanic waa fitriyu daruuri sida raajixa ah shaacirada yidhahda waa nadari aliqraaru biاlkhaaliq wالsaanici wa amru nadariyu liannahu low kaana daruuriya lama اkhtalafa fiihi اlcuqalaau bay yidhahdeen wاljawaab can shuba waa maxay lam yakhtalif fiihi اlcuqalaa wainama اlcuqalaau ikhtalafuu fi tacyiinihi wa taxdiidihi cuqaladu iskuma khilaafeen inuu khaaliq jiro sareeyo adduunka maamulo asagu leh ee qolya waxay dhan waa qoraxda waxay dhan waa falaga meerahaya alcaql اlأwal alcaql alfacaal الثaani waxay ku wareereen cuqalada qaybtooda aafoob waxay ku wareereen tacyiin اlkhaaliq laakiin asl اliqraar waa mawjuud fi jamiic الطawaa'if waad fahanteen ban umar walidalika shahrastani nihayat liqdaamkiisi wuxuu yihi waa waxba kama jiraan laa tuujad طaa'ifa min alkhalaa'iq oo inkirtay xaqiiqatan ilahay wujuudkiisa iyo khaaliq nimadkiisa aliqaar waa fitriyun hada huwa sawaab waa fitri sheekhulislaam misaalu keenaan jecel wuxuu yidhi xataa fitri iska daayay sharciga xataa fitri ah buu yidhahdaa aliqraaru biاsharci almabniyi cala alcadli baa fitri ah oo sheekh maxaa u daliila wuxuu yidhi haddaad wiil yaroo laba jira ama saddex jira nin kula joogo u dhurbaxo uu dilo wuu ooyayaa buuri haddaad ninkii asaga dilay qabatood garaacdo wuu aamusaya wuu qancahayaa leanna wuxuu u arkaa inay dhacday cadaalad idan sharci mabni cala alcadli ah xataa waa fiطriyun markuuzun fi fiطr الnaas runtii nafs shay ilmuhu ooyaa ku dila farta kugu fiiqi haddaad isaga bacbac ka soo haddaad beenbeen gacanta bugbug wuxuu u qaadanayaa inaad inaad u qisaastay wuu qancahayaa marka xataa sharcigu waa waa fitri waa fitri amaa xagga wujuud khaaliq nafsigu fitri wey xataa ilmaha yarkaa isagoo sii jeeda haddaad durbaxa ku dhufato uu ku soo firi yaa ugu dhufto kuleeyaha wax kugu dhuftay ma jiro haddaad tiraada markaa dhegaysanayo ma yeelayaa abadan ama waa adiga ama ruux kalu qabsanaya lann wuxuu aaminsan yahay anhu laabudda likuli ficlin min faacil walaa budda likuli xadaثin muxdith idan shay walbo xaadi wuxuu leeyahay muxdith ficil walbana faacil buu leyahay aaminsan waa fitri الsharc اlmabni cala cadna waa markuuz fi اlfiطr marka tacطiilka daatiga waa iska waa naadir fi lkhalaaiq waxba ku mashquulin mayn ama tacdiilka sifaatiga sifada khuseeya isagoon laba qaybooda tacdiil kulli ah iyo mid juzi ah kulligu waxaa galay jahmiyada iyo falaasifada aljahmiyatu walfalaasifa oo ilaahay aan ogolayn wax tilmaamaba sidaba in lagu tilmaamo faqaalow fi tanziihi wataqdiis bay ku xadgudbeen tacdiilka juzigana mucsilada iyo ashaacirada iyo maturidiyada iyo karaamiyada iyo waxbaa loo tiiriya oo in sifaadka barkoodna la diido barhna la sugo idan isagu waa sidaa ama tafwiid maxaad tidhahdeen waxaan rabaa eh, alilxaad buu sheekhu sheegay min hayri ilaadin min hayri ilxaad buu halkaa ku sheegay marka ilxaadku waa min alaxdi aad taqaaneen janaiskaad ku marteen min alaxdi wahuwa almaylu wahuwa almayl shay la leexiyo ama la qalloociyo ilxaadka la yidhahdo istilaaxna waa almaylu can ilxaqi waasiraat almustaqiim cilman aw camalan almaylu can اlxaqi wاsiraaط اlmustaqiimi ima camala aw cilma labuna noqdaa ilxaad fi aayaat اllah iyo ilxaad fi sifaat اllah koowaada sheekhu ka hadlayana waa ilxaad fi sifaat اllah ilxaadka fi aayaat illaahi gala waa laba qaybood alaayaat alkowniya iyo alaayaat asharciya ilxaadku waxaan idhaha asalkiisu waa maahuudu min allaxdi wahuwa almayl waistilaaxana waa almaylu can اlxaqi wasiraaط اlmustaqiim ima camala aw cilman aw cilman ilxaad fi sifaat buu noqdaa aw fi laayaat maqsuudka hadda uu sheekhu ujeeda uu ka hadli doona waa alixaad fi sifaat اllah ama ilxaad fi aayaat illaahi waa laba qaybood ilxaad fi alaayaat alkowniya iyo ilxaad fi alaayaat asharciya ilxaadka fi alaayaat alkowniya maxaa looga jeedaa adoo dafira ilaahi subxaana wa tacaala matalan inuu abuurayba makhluuqaadkan makhluuqaadko dhan iyo khalaaqso aayaat وmin aayaati وmin aayaati وmin aayaati qur-aanka waa ku aragteen waa aayaat tadulu calى wujuudi اlkhaaliqi warububiyatihi wauluhiyati intaba tusahaya tacطiiluha ay tacطiilu اlmakhluuqaati can اlkhaaliq wa ilxaadu fi aayaat اllahi اlkowniya waamada soconaa bay la tahay ayb waxaa ka mid a adoo maalan makhluuqaadkan ka anfiye xikmo waxaan ilaahay baa abuuray laakiin wax xikmo ah iyo ujeedo wanaagsan iyo gaaya xamida rabbi kama laha nafyu اlxikmati wاlghaayaat اlxamidta can اlmakhluuqaat baa ka mida ilxaad fi aayaat اllahi اlkowniya waxaa ka mid a adoo yidhaahda waa xaadiثaة min gayri mashiiئaة اllah waa ilxaad fi aayaat اllah makhluuqaadkan iyo waxyaabahan dhacaya falaalka o dhanba way yimaadaan xaadiثa bغayri mashiiئaة اllah wa ilxaad fi aayaat اllahi alkowniya ama ilxaad fi aayaat اllahi الsharciya waa tanuu sheekhu hadda ka hadli doono in ayada la anfiyo ama la diido oo aayadda baa tira maba jirtaba sida camr bin cubayd laga soo guuriyey uu yidhi haddaan awood leeyahay qul huwa allahu axad iyo laysa ka midlihi shan wa samiicu basiir musxafkan ka xoqilaabuu ahbaaru camr bni cubayd almuctazili muasiskii daara qudni risaalsada waa la daabac akhriya waa matbuuca manshuura fii bisanad buu ku wariya daara qudni abilxasan saaxibu sunan walcilal waad garanaysaan min shuyuukhshii shaaficiya marka inaad aayaddii dafirtaba oo tira aayaddan qur-aanka kuma jirto waxaa sameeya shiicada qaybo ka mida shiicada qaybo ka mida kutub bay ka qoreen inkastoo hadda baryahan dambe raba inay inkiraan oo dhahaan horta kitaabku inuu xaq yahay waan ka wada soconnaa wixii kale aan ka wada hadalno lagooga hore kutub bay qori jireen inuu muxaraf yahay oo naaqis yahay oo waxaan o dhan waxba ka jirin marka takyiifu sifaat sifaatka in la kayfiyeeyo maxaa ka mid tahay waa tacriif ilxaad cafwan fii aayaatillahi sharciya in aayaddaba la dafirana waa ilxaad fi aayaat illahi asharciya ayib in ilaahay lagu shabaho sifaatkiisii sifaatka kale ama lagu tamhiiliyo ama lagu tashbiihiyo kulli waa maxay waa ilxaad fi aayaat illahi asharciya marka macnahaasuu sheekhu ku sheegay meesha min غayri تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه لا في أسمائه ولا في آياته إلحاد في الأسماء عند أهل العلم وتجريد الأسماء عن معانيها معاني بدن بين نقطة لك وإذا خلاصينية إيه الإلحاد في الأسماء وصوشنا الإلحاد في الصفات إنه لبا نوع تهي عفوا الإلحاد في آيات الله إنه لبا قيبوت تهي آيات الله الكونية يا آيات الله الشرعية وأيضنا مكسيك لبحيسي أما الإلحاد في أسماء الله وحكمدة تجريد الأسماء عن المعاني ismiga raxiima ama caliima ama samiica ama basiira ama afuura ama waduud ah waa asmaa maxda mujarada ka aclaam anoo aan quruxsanayn baa laydhihi jamiil ama adoo madoobo oo somaaliyaa lagu odhanaya cadow hawlihii ramadista waad garanaysaan waa taqaanaa adoo aad u mado cadow bay kuleeyihiin carab baa la iska kaaleeyahay idan magacu ma macanuu xambaarsan yahay mise ma xambaarsano haddaad asmaadii ilaahay ka dhigto kal aclaami almujarada almaxda alati tadulu cala اdaati faqad ولا تتضمن معنى وإلحاد في أسماء الله سبحانه waad leexisay ilحاadkuna leexin buu ahaa idan saa darteed ba culmadu yidhahdaan asmaada ilaahay oo dhan waa mutaraadifaة في الdilaalaةi calى ذات waaxidaة waana mutabaayinaة في الmacaanي magaca raxiim ama samiic ama basiir iyo calaam waxay kutusayaan markaad fiiriso waa asmaa lidaatin waaxidatin huwa allahu subxaana wa tacaala laakiin macaani bay kala duwan kan raxmay kutusi kan cilmi kan qudro kan iraada macaani kala duwan idan waa mutabayinatun fi lmacaani mutaraadifatun fi اdaat idan haddaad marka asmaadii ilaahay macaanidii ka anfido waxaa tahay mulxidun fi asmaa illah waxaa lamida alilxaad fi اlasmaa inaad magacii ilaahay siiso ee khaaska ahaa makhluuq siiso waxaa ka mida inaad asmaad ilaahi diiddo oo ismoo dhan baad diiddo kaljahmiya tajriid asmaa ilahi can اlmacaani aw tashbiihu asmaa biasmaa'i almakhluuqiin kalaati wاlcuza waxay ku sameeyeen oo kale iyo inaad ismiga qudhigiisaba aad dafirto ka kajahmin eh, eh, subwan iyo wixii la halmaala macaanidaas aduga ugu badan waxaa kaloo lamid ah eh, in asmaadii la bedelo la taxriifiyo allaat waa allahi oo ay ku ciyaareen baa la yidhahdaa alcuzana waa alcasiizoy ku ciyaareen baa la yidhahdaa adoo dhib ma laha waxaa kaloo ka mid ah in asmaa aan jirin loo sameeyo asmaa aan jirin oo ilaahay sheegin oo rasuulku sheegin sida ay falaasifa sameeyeen alcila alcila alfaacila iyo iyo alcaql alawal iyo wixii la halmaala ay sameeyaan inahaasaa marka ilaad ka mid ama aayaatullahi ilaadka gada waa inigu soo maray oo laba u qaybinay aayaad kowniya iyo aayaad sharciya nafs shay nafs shay huwa huwa adugu ilxaad ma eh, laakiin waa duco khaldan ducadii bay khaldeen waa alictidaa fi ducaa alictidaa fi ducaa ah ah iyo huwa huwa iyo waa lafdi ismi mufrada ilaahay in lagu baryo waa ictidaa fi ducaa buu shekhu islam geliya qaacidat alcubudiya iyuu kaga hadlaya qaacidat almaxaba ka fiiriya allahu tacala fain allaha dama aladiina yulxiduuna fi asmaai wa kama qaala tacala walilah alasmaa alxusna fadcuuhu biha wadaruu aladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi sayujzawna ma kanuu yacmaluun in aladiina yulxiduuna fi aayaatina aayaatina labadii baa kuu geliya alaayaat alkowniya iyo alaayaat alsharciya yulxiduuna fi asmaa'ihina waxaa tira ima tajridu alasmaa'i can ilmacaani wa ima tashbiih اlmakhluuqiina biha asmaء اlmakhluuqiina biasmaءi اlkhaaliq wa ima nafyu اlasmaai fi xadi daatiha ka caqiyati jahm bn safwan wa ima ikhtirac asmaa jadiid oo baail oo macno baail xambaarsan kalfalaasifa intaasba way kugu jirtaa in sha allahu tacala ayadahana tafsiirkooda hadde waad waad garanaysaan haddaan iyo weydiin maysaa فطريقة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه التشبيه الممنوع عند أصحاب الحديث وحين رواه مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوقات التشبيه الممنوع عند أهل السنة والجماعة ومشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوقات أو في شيء من خصائص المخلوق طيب ama inaad ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqa fawaariq baa u dhaxaysa macno guud oo cilmi la yidhahna way wadaagaan idan waa inaad naqsigii iyo xuduudkii iyo daciifnimadii iyo sabquljahli iyo fanaagii cilmiga makhluuqa u wato dhan ka saarto khasaa'isu cilmi makhluq maxaa ka mid a wujida bacda an lam yakun adoon cilmi lahayn baa wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna شhaya faxadaa bada bacda an lam yakun ayuu yimid wuuna dhammaadaa waa tegaya cilmiga makhluuqa ilaa dad khaasa mooye oon ka soo reebin cilmigeeda waa tegaya ayib wuu dhammaanaya markaad boqoodo muxuu samey cilmigaadu caqligaaday cilmigaado dhan waa tegahaya xataa wixii shalaa xuseed ba kaa tegahaya ayib baabu man xadita waa nasiya kugu bilaabanaysa adoo iska kadibna kharif baa iman nasal salaama ikhtilaad iyo takhayur baa iman wabitaali waa maxduud iska naaqisa oon tabar badnayn wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qayl naqaa'isa marka cilmi makhluuq uu leeyahay waa inaan ka anfino ilaahay subxaanahu wa tacaala <coughs> mushaabahat اlkhaaliqi lilmakhluuqi fii shayin min khasaa'is اlmakhluuqaat ayaa tashbiiha mamnuuca ah amaa macnaha guud in la wadaago waa laazim haddii kale tactiil baa imanaya lann haddaan macno guudoodan cilmi adaan suuraysanin ma fahmaysid sifadii iyo naskii ma fahmaysid ishtiraagga marka kulliga ah waxaa lagu fahmayaa khitaabka kadibna markaad aanayso cilmullah inaga soo maray alsmu walficlu kulu shayin waa bixasabi ma yudaafu ilayhi min alashkhaasi walacyaan khayr wey ibaatan bila tashbiih watanziihan bilaa taciil intaasay ku urursatay wuxuu soo sheegay hadda halkaas yuu ku gabagabeeyey ibaat baan sugaynaa ilaahay sifaatkiisa iyo asmaadiisa bilaa tashbiihin wa tanziihan bilaa taciil ibaat maca tashbiiha ku dhumay mushabiha iyo yuhuud baa ku dhuntay iyo nasaariya bakti oo dhan iyo wixii la halmaalay iyo karaamiyadii tanziihan bilaa taciil lah tanzih maca taciil tanzih keenaya taqdiis alquluw fi tanziihi wuxuu keenaa aلتacطiil wاlغuluw fi اlإثbaatna muxuu keenaa tashbiih maxaa lagaga badbaadayaa aلdowraanu maca الnusuuص الsharciya caqligeenu waxba kama jiraan lanna kuma heshiinayno aلdowraanu maca الnusuuصi fataduru xayثu ma daarat wax walboo sugnaada kitaaban aw sunatan oo ilahay loo soo waafugaysa aad macnihiisi si toos u fahantana khayr waa aلsamn wاlcasl haddaad fahmi weydana waxaa lagaa rabaa darajaة الtasliim والtafwiid wayusalimu tasliima adoo weliba aaminaya weliba inuu y macna xaq ah inuu nasku leeyahy lakin adugu aadan lidacfika aadan fahmin marka haddaad taxakum ku samaysa ilaahay subxaana wa taala caqligaada daciifka aad ku taxakumto oo waxay ku aafoobeen muctazilo yaa mid yii muctazile ah aakharo wuxuu yihi jannada ahlu jannuhu nicmooyinkooda waxaa ka mid u yidhi xataa liwaadka u furan walow lam yakun fi اlaakhirati liwaatu lamaa khuliqat اladbaar buu ihi dabooyinkan lama sameeyen haddaan aakhare la yskaga farxalinayn ka warrama maada halى hada الrajul muczil halى fi ihbaat اlxikma fi kuli shay fi اdaqiiqi wاljaliil shay walba haddaad ku xadgudubto wuxuu keenayaa mafaasid buu keenayaa halkaasuu la maray imtiaana marka alguluw fi lxikma alguluw fi lihbaat alguluw fi tanziih aafaadkaasaa ka dhasha idan xariimka iyo daabitku waa maxay addowraan maca nusuus baa lagu badbaadayaa raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu yihi sheekhu eh, raxmat ullahi tacala calayhi kama qaala tacala laysa ka milihi shayin wahuwa samiicu lbasiir oo aayadda waagi dambe uu yidhi eh, eh, raazi fi kitaabi aqsaami ladaad aayaddan haddaan waa hore fahmi lahaa waxaan oo kitaab iskuma dhibeen buuri waan rafaaday aqra'u fi fi tanziihi laysa ka milihi shay wa fi اlihbaati wahuwa الsamiic اlbasiir baan akrinayaa buuri waman jaraba mila tajribati carafa mila macrifati buuri huwa الsamiic اlbasiir laysa ka milihi shay waxaa sheekhu ku jibay raddu liltashbiih waاtamhiil ilaahay inaad sifadiisii sife ku shabahdo ama aad ku miitaalisood ku jisho wqowlu wsamic basiirna waxaa ku raddun lililxaad wاtaciil inaad leexiso laysa ka milihi toddobaaba fasirayso wahuwa samiic اlbasiir idan ilaahay waa samiic basiir ah waa maqal badane arag badana ah idan sifadii waa la sugay iyadoo laga cararhayo taciil ama ilxaad daahiru nas laga leexdo laga cararhayo wamaca dalika mushaabahaة اlkhaaliq lilmakhluuqaati fii shayin min khasaa'is makhluuqaatna waxaa lagu anfiyey laysa kamilihi shayun wahuwa samiic basir aayaddan keliya marka risaalu sheekhu ka qoray aayaddan shekh islam ibn taymiya risaalu ka leeyahay minhaaju sunnu ku sheegay mujalladka labaad subxada boqol sideetan iyo shanka fiiriya aayaddan keliya ee suuratu shuura kitaab dhan buu ku sharxay risaala mufrada oo ilaa konton waraaqado ayadoo makhduuta ah weli lama taabicin konton waraaqado ayadoo makhduuta ah ayuu ka ayuu ka leeyahay marka aada qiimo badan wey maca wajaazatiha wajaazati lafdihaa bay waxoo dhan isu keentay tanziih walbaad u baahan tahay waxaad gelinaysaa laysa ka milihi shay ay tanziih kastood u baahan tahay iyo taqdiisullahi can naqaa'is o dhan waxaad gelinaysaa laysa ka milihi shay ay ihbaat kastoo rabbi uu mudan yahy waxaad gelinaysaa wahuwa samiicu اlbasiir lianna samcigu basarku waa sifo wاlkalaamu fii bacdi sifaati kalkalaami fii bacdin baad dhihi marka waa isku dhammaatay wax kaa maqanba marka ayadaa ma jiro waasil sheekh حفظكم الله وإياكم الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها qala tacaalى lam yalid wlam yuulad wlam yakun lahu kufuwan axad وqala tacaalى falaa tadcluu lilahi andaadan wantum taclamuun وqala tacaalى wmin الnaasi man yتkid min duni اllahi andaadan yuxibunahm kaxub illah wاladina aamanuu ashadu xuba lilah وqala tacaalى wajacaluu lilahi shurakaء اljin وkhalqhm وkhalquu lahu baniina وbanaatin bغayri cilm subxaanaه wataعalى cama yasifuun بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحب وخلق كل شيء وهو كل شيء عليم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات أولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لهم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا له وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفه المكفرون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد- وحمد نفسه إذ هو سبحانه مستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات baarak allah khulaasadii uu sheekhu eh, ijmaal usoo sheegay ayuu hadda adiladeeda mufasala uu sheegay raxmat ullahi tacala wuxuu ku bilaabay sheekhu ariiqat rusuli fi lihbaati wاnnafyi طريقة الرسل في الإثبات والنفي kadibna shawaahid min kitaab illaah ayuu sheekhu sii daaya raxmat ullaahi tacaala caleyh buuna u dadaalay sheekhu risaalada gaabnideeda isu wax u ururiyey hadda ka hor baan risaalo lamida ma jirto qaabkay u socoto risaalo kula inaad aragto waa ma jirto sheekh islaam kutubtiisa kuma ogi laa fii hayrihi walaa fii kutubi hayrihi marka haddaad ayadaas xifdido waxaa weeye ayu shubah kugu timaado fii baabi asma wasifaat waa iskaga filantaha abadan bal usuushada dad fahamto wax ku dhibaya ma jiraan lanna waa waa xaq maxd ah wey sheekh wuxuu i wuxuu la soo rusushiisii biihbaatin mufasalin wahuwa alghaalib biihbaatin mufasalin wa mujmalin wa mujmal ba huwa alghaalib ay gelaysa toorab sax weeyo sideeda ku tahay waa calaa itlaaqiha biihbaatin sugid la sugo lisifaat alkamaal sifaat lkamaal ilaahay loo sugo ihbaatan mufasalan sifaadkii baa la tirinaya ihbaatan mucayanan sifa sifa loo sheegaya biاtafsiil wاtacyiin صفة الرحمة صفة القدرة الإرادة السمع والبصر العلم waa la wadaya بإثباaت لصفاaت الكماaل مفصلة بالتفصيل ilahay la soo diray ونفyi لصفاaت النقص ونفyi للنقائص wey مجمل korka laga qabanaya laysa kamثلihi شhيء muxuu ahaa nafyi mujmal ah lisbaat naqsi naqsiga ilaah aan ka anfinayno waa laba shay culuma alloy laba shay wey sifaatu naqsi wixii naqsi ah ee sifatu naqsia ee liidnaana ama dacfi ah ama xumaana ama foolxumo ah oo ilaahay laga anfiyo sifatu naqsin iyo iyo mumaahalat اllahi fii shayin min sifaatihi lilmakhluuqiin labadaa way ilaah loo diidayo nafyu sifaati naqsi bidaatiha iyo mumaahalada tamhiilkii aad soo marayna ama takyiifkii aad soo marayseen ayaa laga cararaya labadaa shay wax loo diiday marka nafyu mumaahalatin shayin min alashyaai fi ma yastaxiquhu nafyu sifaati naqsi bidaatiha iyo nafyu mumaahalatu shayin lilaahi fi ma huwa min khasaa'isihi labadaas aad anfinaysaa idan nafyu naqsi wa nafyu lmumaahala fi lkhasaa'is nafyiga mujmalka sheekhu kuu sheegay kaasuu khuseeya wa nafyin lisifaati الnaqsi aw lilmumaahala mujmali duduuban meelo yar oon badnayn ayaa shareecada waxaa ku yimid nafyi mufasal ah nafyi mufasal ah lidar'i waliraddi shubhatin aw firyatin liahli اlkufri walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaami wamaa masanaa min luquub yuhuud baa tidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigu abuuray jamcu dhammeeyey kadibna ugu daalo sabti buu nastay naqsigaasay rabbi u tiiriyeen idan sifatu naqsin baa loo anfiyey bitafsiil wamaa masanaa min luquub laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa sifatu naqsi mufasala bacdu ahli kufri baa qabay ilaahay inuu ku halmaama laga yaabo mararka qaarkood ood faraha dhexdooda ka baxdo laa taأkhuduhu sinaة walaa nawm marka nafyiga mufasalka wuxuu yimaadaa fi mawaadic mucayana qaliilaة jida liraddi shubhati walifirya ama qaacida alcaama waa maxay alإثbaaت الmufasل والnafy الmujmal faabatu lahu sifaat sifaat alkamaal wadaada waynu soo maray calaa wajhi tafsiil wa nafaw canhu maa laa yaslixu lahu min atashbiihi waاtamhiil tashbiih iyo tamhiilkan kuu sheegay waa juskii labaad waxaan rabbi ka anfinayna waa maxay waa sifatu naqsin bidaatiha iyo mumaahalatu shayin min almakhluuqaati lilahi fi sifaat اlkamaal sifatu naqsin bidaatiha waad anfinaysaa mumaaalaةu shayi lilaahi fii sifati kamaalna waad anfinaysaa labadaasaad diidaysa nafyulmumaala waa fii sifaati اlkamaal naqsiguna siisaad u diidaysaa cajziga iyo hurdada iyo noomka iyo jahliga waxaas waa sifaatu naqsi sifaatu lkamaalki rabbi in lala wadaagana fi lkhasaa'isna waad diidaysaa haddii kale waxaa ka dhici tashbiih iyo tamhiil baa ka imanaya marka nafyiga la anfinaya damhamoodin kaliya inuu yahay naqsi ee waa nafyu mumaahalati shayin min almakhluuqaati fii shayin min khasaa'is illahi fii sifaati اlkamaal ile cilmigu aad leeda waa sifatu kamaal cilmigu ilaahayna waa sifatu kamaal laakiin haddaan aan isku mid ka dhigna ka warrama cilmiga ilaahay kaadi idan waa in la anfiyo lannu naqsi baa ka laazimayay ilaa cilmigaad wuxuu wataa naqsi buu cilmu makhluuq marka haddaad isku shabahdo ama isku masisho waxaa ka imanaya aafad laga cararay kama qaala tacaala faacbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya ilaahay caabud wastabir licibaadatihi ilaahay cibaadadiisana u sabir ama liajli cibaadatihi u sabir hal taclamu lahu samiya ma wada ogtahay ilaahay subxaana wa tacaala wax la ah u dhigma dhigaal taclamu lahu samiya waa nafyi mujmala laysa ka shay bay la tahay hal taclam lahu samiy ay nadiiran mujaahid wuxuu ihi milan hal taclam lahu milan wax rabbi la mid ah idan waa nafyi mujmala uu kuu sheegay sheekhu ibn cabaasna hawsha in laga wari waa runtii waa waa jirtaa wuuna ibn cabaasna waa ka sugan yahay mujaahidna waa ka sugan yahay lam yelid walam yuulad waa nafyi mufasal ah huna lam yelid walam yuulad waa nafyi mufasal ah raddan cala alkufaar yidhi cusayr baa ibnulaahi ah ama ciisa ibnulaahi ah ama ilaahay baa wax dhalay idan nafyiga mujmalka munfasalka wuxuu u yimaadaa liradi firyatin aw shubxa aw ibطaali caqiida walam yakun lahu kufuwan axadna waa nafyi mujmala hadda ilaahay wax kufa u dhigma ma jiro waa si guud si hawsha loo anfiyey tii hore laakiin lam yalid walam yulid waxay ahayd nafyi mufasala wa tacaala falaa tajcalu lilahi andaada وأntum taclamuun andaadan laa tajcalu lilahi andaadanna waa nafyi mujmala ilaahay jamcu nidin weeye wax nadiir iyo- iyo shabiih iyo mili lamid aha u samaynina waxaa la yidhahda waa awalu nahyin warada fi kitaab الlah ayadan soo akhriya suuraة الfaatixa suuraة الbaqara soo bilaaba nahyiga ugu horeeya wey nahyi ku horeeya ma jiro miyaad haysaan falaa tajcalu lilahi andaadan النهي أول نهي في كتاب الله والنهي عن الشرك والشريك أول أمر في كتاب الله وحال هو الأمر بعبادة الله وعوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم سورة البقرة حقيقة قلت الله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تعالوا اعبدوا الله وسورة النساء واحد بقرة تاجان نفس البقرة ويدري وفلا تجعلوا لله اندادا ها إياك نعبد وإياك نستعين أيضا و... وإخبار أمر نهي أمر نهي بأنه كهذين وإخبار أول نه- أمر يا أول أول أمر والأمر بعبادة الله اعبدوا ربكم أول نهي هو النهي عن الشريك والشرك فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا مقرر شيخ إثبات مفصل كاوينا هكو نفي مفصل كان مجمل كصوب حتى وحوصل الله بتي بإثبات مفصل رسول الله وحول الله صدر بإثبات مفصل إثبات الكمال بعض الله بالله المحبة ومن الناس من يتخذ من أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله muxuu sheeku ka rabaa hadda sifo ilaahay leeyahay meesha laguma sheegin muxuu aayada u keenay hmm. wa min annaasi man yatakhidu min duuni andaadan dadka waxaa ka mid a ah qolyo samaysta dhigaallo rabbi u dhigma oy jecel yihiin sida alle u jecel yihiin waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah maydan fahmin aayadan ma nafyi mujmala ku jira mise ihbaat mufasala ku jira dambs inta hore wamin annaasi man yatakidu min duni lahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah waxaa aayaddu ku jira nafyi mujmal ah ilahi wuxuu inkiray oo u dafiray oo mushriku ku dafiray inay u sameeyeen andaad idan nafyu niddi waa maxay waa nafyi mujmala macnahaasu sheekhu u keensaday wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilahi marka iyadu sifat lmaxabiya howlahaas allahu yuxabu wayuxibu ha inoo dambayso waa baxi kale waa baxdi kale wqaala tacaala wajacau lilaahi ilahay waxay u sameeyeen aljinna jinkii bay ka dhigeen shurakaa wajacaluu mushrikiinti lilah aljinna jinki bay shurakaa oga dhigeen wa khalaqahum asagoo rabi abuuray shurakada iyo ayagaba iyo shariigiisi alla abuuray wajacaluu lilaahi shurakaa aljin aljin mafcuulu jacalida hore inaan ka dhawna mafcuul awal inaan ka dhigtaa ku qurxusan wajacaluu lilaahi aljinna shurakaa jinki bay intay caabudeen mushrikiinta bunbuuniyeen bay ilaahi shariig oga yeeleen wa khalaqahum jinka qudhigiisa ay caabudayaan iyo kacaabooyin yaa abuuray allah wa kharaquu lahu bayna wa ilahay waxay u jeexeen u lunjeexeen u sameeyeen u fafrikeeyeen inuu wiilal iyo gabdha leeyahay bikayri cilmin xataa hadday uun aqoon leeyihiin oy waxay sugahayaan nadariya ku sugan waxbay noqon lahayd bikayri cilmi jahli subxaanahu wa tacaala yasifuun sheekh wuxuu ka rabaa intan dambe subxaanahu wa tacaala yasifuun waa nafyi mujmal ah haddaad macnaha fiiriso haddaad siyaaqa fiirisana waa waa nafyi mufasal ah nafyi mufasal jinki iyo baniinki iyo banaantii lasoo sheegay baa lagu anfinaya subxaanahu wa tacaala camaa yasifuun laakiin haddaad ka goyso siyaaqa aayad waxay noqonaysaa nafyi mujmala allah yubaarik fiikum badiicu الsamaawaati wاlardi ana yakunu lahu walad wlam takun lahu صaaxiba wkhalaqa kula shayin wahuwa bikuli shayin caliim ana yakunu lahu walad waa nafyi mufasal walam takun lahu saaxiba waa nafyi mufasal wakhalaqa kula shayin wahuwa bikuli shayin calim waa ibaat mufasal mufasal sifat lkhalqi baa la sugaya sheekh mukhtaar wakhalaqa kula shay sifatu khalqi baa la sugaya wahuwa bikuli shayin calimna sifatu lcilm baa la sugaya marka waa ibaat mufasal ah adu waxaad fiirisay shumuul khalqi iyo shumuul cilmilahi baad eegta xaggaa ma ah sifa mucayana la sugaya wa qaala tacala tabaaraka aladii nazla اlfurqaana calى cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira aladi lahu mulku الsamaawaati wاlأrض walam yatakid walada walam yakun lahu shariiku fi اlmulk nafyi cafwan ihbaat mufasala iyo nafyi mufasala ku jira tabaaraka aladii nazla اlfurqaan intaa hore waa maxay waa nafyi mujmala تbاarك الذي نزل الفرقاaن تbaaرك soo تنزيه ma iyo تقديس idan waa نفي مجملة نقائستoo dhan ba ilahay laga liyakuuna lilcaalamiina nadiira aladii lahu mulku samaawaat ibaat mufasal ah ilahay samaawaadka isaguu leeyahay walam yatakhid waladan nafyi mufasal walam yakun lahu shariiku fi اlmulk walam yatakhid walada waa nafyi mufasala taa maanan gaarin weli walam yatakhid waladan maxay tahay intaasaan rabaa وlم يkun lahu شharيك في الmلki ka warama وlم يkun lahu شharيك في الmلki waa نفyi mجmل نفي مجمل أي شharيك baa la diiday في الصفاaت في الملك في الربوبية في الأسماء في أي شيء maxaa lagu qayday mulkigan ka tegay صح idan waa نفي مفصل baaرك الله فيك وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكم ليقولون إن آيadahaasoo dhan ba saasaad ku wadaysaan نفي مجملة أصل في نفي النقائص meelo yar oo ibaat mufasal oo ku imanaa mooyeen ama min xayu اlihbaat ayadu waa ihbaat mufasal ah fasabaxa nafsahu cama yasifuhu lmuftaruun almushrikuun wasalama cala almursaliin ilaahay wuxuu nasahay naftiisu ka hufay ceebaha sabaxa ay qadasa wanasaha nafsahu cama yasifuhu lmuftaruun kuwa been abuuradka badan waxay ku tilmaameen buu naftiisa ka anfiyey almushrikuuna ah wasalama cala almursaliin wuxuu nabadgeliyey ilaahay mursaliintii aayadda u dambaysu ka idan ambiyadii hawshii loo dhiibay xilkii waa guteen weeye wax eeda iyo daalaca looma haysto wa ceebka saliin waay ceebka saliin way ambiyadu wasalaamu cala lmursaliin fima ballaquu waadow lisalaamati maa qaaluuhu min alifki washirki ilahay kumaysan been abuuranin oo maysan shariig yeelin waxamada nafsahu id huwa subxaanahu wa almustaxiqu lilxamdi bima lahu min alasmaai wasifaat wabadiici اlmakhluuqaat idan ayadahaas tafsiirkooda anu hadda kama gaari karo meelaha wixii idinka ishkaalgala kutubta ka fiiriya maktabad baad joogtaan macnaha guuda sheekhu uu tooganayo un baan marka anugu idiin baraarujinaya insha allah fadlan وإياكم وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها قل هو الله وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى وهو العليم الحكيم وقوله تعالى وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الودود وهو وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير وقوله تعالى ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله ثم استوى ثم استوى إلى السماء وهي تقال فقال لها وللأرض فيها طوعا أو قالتا أتينا طائعين وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وناديناه من إلى الوصول الأيمن وقربناه نجيا وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شرفائي الذين كنتم تزعمون وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله تعالى هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإنهم في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين baarak allah fiik waama alihbaat almufasal sheekhu hadda wuxuu bilaabayaa biictibaar in ihbaatkii ay la yimaadeen sugidii ay la yimaadeen rususha ilah in loo sugo sifaat mucayana oo faahfaahsan iyo hadda sheekh bilaabay shawaahidda qur-aanka ahayd ee tusaysay taa macnaheedu ma aha aayadii hore uu soo sheegay inuusan ku jirin ihbaat mufasala aayadii hore uu soo sheegay ihbaat mufasala ku jiray nafyi mujmala ku jiray nafyi mufasala ku jiray laakiin wuxuu rabaa sheekhu inuu aayadihii hore waxay u badnaayeen nafyi mujmalay u badnaayeen waa arkayseen huna wuxuu rabaa sheekhu marka inuu aayadihii tusaya ihbaat almufasal fi fi isbaat alkamaal والنفي المجمل في نفي النقائص labadaasay kale yihiin الإثبات المفصل في صفات الكمال والنفي المجمل في نفي النقائص sababkuna waa maxay maxay u timid qaacido hadda koran idin sheegay bay hoos imanaysaa had iyo goor shaygu hadduu baabul ihbaat uu yahay wuxuu u baahan yahay in jusiyaad loo sheego waxaa la anfiya laakiin waxaa kugu filan ijmaalan baa kugu filan lianna nafyiga iyo nahyigu yacumu kula dakhala fii cumuumi lafdi ow fii macnaha ilaahay inuu yidhahda laysa ka milihi shay baa ku filan wax walbo xumaan inuu iska anfiyo wax walbo xumaan ah laakiin marka la rabaa in sifaatulkamaal la sugo ilaahay wanaagiisu wax la koobi kara besa kuma filo ma aha wax la koobi kara ma aha bes kuma filo waa in la tacyiniyo say u kala tagaan maamuur bihiga iyo manhiyu canhu idan waxaa la rabaa manhiyu canhugu markaad waxaa kugu fil inaad tirada waxaa ma samaynin ma akaltu lam afcal inaadan samaynin habeen iyo maalin adoo taagan adoo fadhiya adoo xanuunsan adoo cajisan adoo marqaansan wax ay kayfiye kastay tuuraysaa laakiin ihbaatku wuxuu u baahan yahay tafsiil juز'i ah calى hadi اlfir ee ambiyadu ku socda ilahayna diinkooda ugu soo dejiyey faatow binafyin mujmalin lلnaqaa'isi وإثبات مفصل في صفات الكمال آيات هذا الشيخ بالله رحمة الله تعالى عليه وأركتان ماشي واحد يا الله إلهي تلماميسي oo dhan ayuu meesh daldalay daldalay daldalay marka kadib wuxuu ku gabagabeeyey ilaa amhaali hada ayaat اlaxaadiis de lama soo kobir waa mihaal wاllabibu takfiihi alshaara ilى amhaali hadi اlaayaati wاlaxaadiis الthaabita can الnabiyi fi asmaءi الrabi wa صifaatihi faina fi dalika faina fi dalika an ii dhigan dhib ma laha faina fii dalika min ihbaati daatihi wa sifaatihi calaa wajhi tafsiil calaa wajhi tacyiin sifa sifa loo taabto wa ihbaati waxdaaniyatihi binafyi tamhiili cama hada allahu bihi cibaadahu ilaa sawaa'i sabiili fahadihi ariiqat rusuli ajmaciin mar hadduu sheekhu kuu sheegay ariiqat rusul waana ariiqad ay ku socdaan salafku markaad rabto inaad xaqa cadayso waxaa la yidhi waxaa la hormariyaa taqriiru lxaqi liyataqarara fi lcuquuli waladhaan markaad rabto inaad wax radido ama aad shayga xaqa caddayso mucaaridka iyo shubahaadkana aad ka jawaabto maxaa la hormariyaa tallaal ruux waa la tallaalaa suusan kaaga afoobin mar ruuxaan ku tallaalahayaa ile balaayaan soo wadaa on ka hadli doona on radin doonaa anoon ku tallaan haddaan bilaabo radinta jahmiyada iyo falaasifada iyo baatiniyada aan ka sii daayo waa faris waa qaali ku afoodaa dhici kartaba ya ma nasakhayaan waa tallaalan tahay mar haddaan ku tallaalay waxaa weeye antivirus baa kugu jira antivirus ibnuqayam baa su-aalo fara badan sheekhiisi shekh islam weydiiyey ishkaalaad iyo shubahaad uu soo afufay wuxuu hi yabni ha noqonin bur kalsfanji kalbisfanji isfanjiga buushka wa kun kazujaaj dhaladoo kala noqo dhaladu waa saafiya wixii ku dhacana ma galahayo biyo ma galaan wax ka dusi kara ma jiro laakiin isbuunjigu muxuu sameeya waxba waa nuugahay waa fadhiisanaya kodhow markaa waxaad mood inuu qalinaya ad ku fadhiisa wuu ku qoynhayaa wuu buuxaaba shubhada arag buu ha ku marto ha ku dhaafto laakiin hadday qalbigaada gasho waxay kugu noqonaysaa waa isgargaari ruujin waag dambe kugu soo bixi halis wey marka maadaama uu kuga cadeeyay ariiqaة الrusul wa ariiqaة اlanbiya iyo ariiqaةu kitaab الlah wa ariiqaةu salaf اlumma uu kuga cadeeyey wuxuu bilaabi doonaa madaahibtii khilaafsanayd inuu ku sheego uu ku soo tallaalay sheekhu wa hadihi manhajiyaة daqiiqaة fi الta'liif wa bayaan اlxaqi waa muhim jida faniyaadka qolya hadda waxay ku yihin cardun wa naqdun qolya hadda mutaakiriinta dhibka haysta marka hor waxay ka bilaabeen shubhada inay bandhigaan kadibna ayadhan waa naqdinaynaa maxay ka tageen taqriirkii baa ka horeeya taqriir uma alcard uma anaqdu wey marka shubhadu waa ina udhexaysa laba radda udhexayso raddi horeeyey oo mudaman ah oo taqriirki ah iyo mid dambeeye oo mufasal ah marka ma taagnaanayso laakiin markuu horreysaba ardaygaada cardu shubhaad ku bilowdo bacdeen aad tar waan radinaya qayba baa kaa fakan qaybtaasoo ardaygu ku aafoobaya marka dariiqadaasu sheekhu bilaabay raxmat ullahi tacaala calayhi waa silallah barakeey marka saa unu ogaada in sha allahu tacaala ariiqadu haadihi hiya ariiqa almujmala meelaha uu imanayo ibaat mujmala u yimaado ama u yimaado nafyi mufasala waxaan leenahay waa khaarijun can qaacida alaqlabiya hadalka sheekhuna wuxuu ku socday alaqlabiya ayib wama man saqa وإياكم قال الإمام ابن تيمية قدس الله سره وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصائبة من الصا من الصابئة من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيل يستلزم نفي الذات بارك الله فيك وأما من زاغ هذه واضحة وطريقة مخالفي الرسل طريقة الرسل بالشيخ سو إثبات مفصل لصفات الكمال والنفي مجمل لصفات النقص أحيانا نفي مفصل لصفات النقص طيب ariiqatu mukhaalifi rusul waa maxay in la yimaado nafyun mufasal nafyun mufasal waihbaatu mujmalu cagsi wey ahlulbaail o dhan baa cagsigaa u shaqeeya in dariiqatu rusul ay gara maraan bay u shaqeeyaan tiiba shee kuu sheeqi wa amaa man zaaqa qolyihii ka dhumay waxaadda ka leexday can sabiilihi min alkufaar kufaartii mukadibiinta mulxidiinta ilahay inkarsaa ka soo qaad ama kufri kolon shirkian kuwii ku gaaloobay ka soo qaad walmushrikiin waa caطfu khaasin alcaam liana kulu mushrikin waa kaafir walaysa kulu kaafirin mushrikan haddaan qabno inay kala duwan yihiin shirki iyo kufri kala duwan yihin haddii kale waa isku mid waladiina uutul kitaab oo min alkufaar ah kufaartay ka mid yihiin asalkooda shirkiguna gadaal buu kaga yimid waman dakhala fii haaulaai waman dakhala ruuxii galo fii haaulaai ay fii uutulkitaab fi lmushrikiin fi lkufaar oo min asaabiati ah saabiadu waa qoom nabi ibraahim qolyihii xaraan bay ka soo jeedaan nabig loo soo diray bay ahaayeen marka asaabiatu cinda ahlicilmi waa laba qaybood xunafa wa mushrikuun saabi'a mushrikiina iyo kuwa xunafo ahlu tawxiid ah waxaa laga hadlaya qur-aanku uu caayay ama meeshan ku caayna ma aha xunafadii ee waxaa weeye saabi'adee mushrikiinta ahayd asaabi'ana kitaabka laba saddex gar lagu sheegay suurat lbaqara suurat lmaa'ida iyo suurat lxaj inaayad baan filaya sidaa maahayn ayib suurat lbaqara kuwa lagu sheegay waa kuwa ammaanan waa kuwa xunafada ahaa xunafada ahaa suurat lxajna labadu waa ixtimaalaan in allaha yafsilu baynahum baa layidhi foodaa laiskula jiraa mushrikiintooda iyo xunafadooduba waa ku jiraan ayib suurat lmaa'ida aayaddii maaidaya akhriya والنصارى فلا أخذ معلومة بقرة أهيد مساسة أيضنا نفس الشيء إذن الصابي أسل كيسو وحلاكا من الصبو وهو العدول والميل nin walbo baailka ka leexdo xagga qaatana waxaad garanaysaan xilligii nabi maxamed iyo kufaaru quraysh wa carab aljaahiliya saabi baa la odhan jiray wاlmutafalsifa alfalsafatu waa alxikma wاlmutafalsifa ama faylasufkuna waa muxib اlxikma alfaylasuuf waa muxib اlxikma asal ahaan waa kalima yunaaniya iqriqiya grig weeye laakiin alfalsaf cindahum waa alxikma wاlfaylasuufu waa muxib اlxikma wاlmutafalsifuna wa almutakalifu lixub اlxikma mutakalif waa mutafaqih oo kale ayib xoogo takaluf yar baa ku jira dhib mala markuu sheekhu mutafalsifo ku yidhaahdo wuxuu durayaa qolyaha islaamka sheegta ee xaggana falsafada ku dhacay sida farabi ibnu sina iyo ibnu rushd alxafidi nimankaas nimanka u durxulayo xaggana falaasifatu islam loo yaqaan laakiin aafaysnaa laakiin markuu nimankii asalka ee falaasifada ahaa iyagu aan islaan sheegayn uu ka hadlayo falaasifo iska yidhahdaa yunaaniintii howlahoodii marka taa hadda wuxuu rabaa inuu meesha iyaga soo geliyo wlmutafalsifa wاljahmiya jahmiya waa macruufin wاlqaraamita albaطiniya wاlqaraamiطatu wاlbaطiniyatu waa bacdu nas qorahayaan saxna maaha wاlqaraamita albaطiniya baa sax ah xamdan ibn qurb nin la yidhaahdo ayay ka farcameen oo asaasaa la yidhahdaa qaraamitadu baainiyaduna waa saddex firqo nusayriya ismaaciiliya qaraamitow albainiya waa daa'ifo shaydaana oo ay soo hoosgalaan dawaa'if fara badan laakiin waxaa u caansan saddex annusayriya alsmaaciiliya alqaraamita ayb int waa هو يا إيه ها درس كله سواء باطنية قيب كم ما وحرم نصيرية وكان هذا بشارة سدي أنهم هذا عروين الله وقائمين عبيدين تورا كم مركا القرامطة وطائفة من الباطنية والنصيرية وطائفة من الباطنية والإسماعيلية waa طaaئfaة min albaطiniya ismaaciiliyadu ataa waxaa loosgeeya waxay ka farcamaan bale maxamed ibn ismaaciil ibnu jacfar ibnu muxamed ibn cali ibn اxasan ibn ali abi aalib jacfar asaadiq baa wiilka ilaan wa ka farcamay maxamed ibn ismaaciil ibn jacfar asaadiq bay u tiiriyaan dhib ma laha marka waa maxay kulligood waa niman sugaya daahir iyo baatin baa jira lafdi walbo qur-aanka iyo sunnada ama soo aror lahu baatinun wa daahirun shaygii la rabee xaqa ayay dhabtaana waa baatinka cilmiga baatinka iyo laduunigaana ma ogaan karta ilaa bitacliimin min alimaami alxaakimi biamri illaah waayo lama yaqaan iska malhawaan waaga dambena waxay ku geynayaan in lagu yidhaahdo xaqaa'iqdu waa isku midba hooyada inaad u galmootay iyo xaaskada waa isku mid waa imra'atun ka imra'a wa farjun ka farjin shuruucda iyo taxriimka waa quyuud iyo takaaliif saqaطat biالtacliimi wالtathqiifi watasahudi madan waxaad gaadhay darajo ay kaa dhaco takaaliiftoo dhanba timaweynti iyo nimankii soomaaliyeed ee waagi raamaysnaa iyo nimankii faraqyaha watay ee dadka dhihi jiray waxbaan kale waxaas waxay ka yimaadeen baatiniyada ku ta'aureen ya nimanka la yaaci jiray waa nimankuu yidhi ghazaali in laga dilo boqol ayaga ah kaafir yahuudi ah ama nasraani ah inaad disho boqol kaafir inaad disho hal ayagaa ka khayr badan buuri wa qatlu minhum أفضل من, من قتل مئة كافر فيصل تفرق بين الزندقة والإسلام بكوي والله يابي muuna daraasay madaahibta albaطiniya marka ninka raba inuu wax ka ogaado ha akhriyo kitaabka hadda la daabacaye abubakr albaqilani maxamed muطayib kashfu اlasraar wahatku اlastaar laba majalad baa lagu daabacay daarm اljawzi isagoo majaladana waa lagu daabacay maktabatu اlirshaad ninkuu baahan labada waan hayaa waa laakiin inaan siiyo baxdigaa ku jira axsanu kitaab laga qoray waa daciifadaas madaahibtoodii oo dhan iyo waxay qabeen oo dhan iyo firaq oo dhan buu keenay wa radda raddan qawiya lagu ammaanay jamiicu طawaaif baqilani wa huwa alfariid اlwaxiid fi اlashaacira baqilan waa taqaanaa hade wahuwa aclam min الshaykh اlmuasis walaa munaazica fi dalik laakiin ashaacira ka muranta laakiin طawaaifta kale baqilan inuu ka qumbadii abulxasan way aaminsan yihiin lannu ninkaas waa xubin baarisa fi jamiic اlfunuun icjaaska markuu ka hadlayo cadishow icjaazulqaan nin ku dhaamana ma jiro mucalaqadii ibnulqays wuxuu muqaarneeyey dhowr aayad o xadiis wiil iska ciyaarayo habaaqaybu ka soqan ibnulqays xaguu geeyey awood buu u sheegtay ay gabay kastoo sheegtay inuu xambaarsan yahay macaanil balaaqa ii keena buu i waxaan tusaay inuu yahay sida ruux waalan inuu u hadlaayo kitaabkiisa akhriya icjaaz اlqur'aan tafsiirka caqaa'idka tawaariikhda aad buu ugu fiicnaa waa ninka ugu run ayaga hade agga ataa dhawaashaha salafka ninka ugu run bacda abilxasan alashcari abaqada marka lasoo dhaafo iyo ardadii abilxasan marka lasoo dhaafo sabilqarni afaad afar boqol iyo afarti mise saddexdii buu dhintay meelahaas taqriiban marka khazali baa kitaabkii baqilaani khulaaseeyey nukadna uu ku daray fadaaix اlbaطiniya wa fadaa'il اlmustathariya u bixiyey fadaaix اlbaطiniya oo nimankaana wa fadaa'il almustathariya mustathariya maxaa wadaa aladiina yaahuduuna bidahir nusuus wayacmaluuna biha mustathariyu yidhi nimanka dhaha hoosa loo dego waxan waxba kama jiraan alaab kalaa jirtana fadaaix اlbaطiniya risaalo fiican wey ma ma aqaan wuxuu mina wuxuu raadinhayaa baan manayn sajcigu isku yar Ah, musafariya iyo almihim risaalo matbuuca akhriya aad ay fiican tahay xukumkooda iyo takfiirka ma akhalkiisa masaa'il badanoo fiican baa ku jirta akhriya wanaxwi wixii la halmalaha de oo markaa ashaaciradii maturidiyadii mucziladii fa inahum calaa didi dalika ariiqat rusul bay khilaafsan yihiin yasifuunahu fa inahum taas bacdu nusuk way ka maqan tahay in la gooyaaba iska fiicanba fa inahum calaa didi dalika fa inahum yasifuunahu ilah waxay ku tilmaamaan bisifaati salbiya bالصفاaت السلبية oo ahaa نaqاaئstii ayagaa نaqاaئstii baa rabi lagu tilmaamaya ma in laga anfinayo faإنهم يصفunaه bالصفاaت السلبية nafyin bay all ku tilmaamayaan sidaa all ma aha sidaa ma aha sidaa ma aha sidaa ma ahay ku leeyihiin calىa wجه waliba si faahfaahsan bay ilahay waxooga anfinayaan sidaa ma aha sidaa ma sidaa maaha meeshii la raba in la yimaadaan ibaat mufasل ah maxay la imanayaan nafyi mufasala hawshu ku dhacay weeye xataa abujacfar aطaxaawi kitaabkiisa caqiiq taxaawi waxaa ku jira nafyi mufasala ilahay inuu ku tilmaamayaa ku jira meelaha qaarkood markuu sifatu listiwa iyo ilaahay usoo tarkiibka iyo tashbiiha iyo abxaada iyo holaha soo gadhiyo balaayu la yimid walaa yuhbituuna mana sugayaan ilaa wujuuda muطlaqan jiritaan guudun bay sugayaan ilaa wujuudan muطlaqan laa xaqiiqata lahu cinda taxsiil oon xaqiiqay dhab ahayn marka la taxqiijiyo la dhaandhiriyo cinda taxsiil cinda taxqiiq waa asalkii aan soo maray meesha u horeyso ka anfacay waa tana alfarqu bayna altafriiqu bayna alwujuudaat اlarbac wujuudan muطlaqan bay sugayaan laa xaqiiqata lahu fi lkhaarij wey wuxuu sheekhu ujeedo laa xaqiiqata lahu fi lkhaariji wاlwaaqic wاlacyaan cinda taxsiil wainamaa yarjic wuxuu u laabanayaa ilaa wujuudin fi اladhaani jiritaan shaygu uu jiro xagga maskaxda iyo adoradka iyo maanka yamtanicu xaggana uusan suuro gelaynin taxaququ ay wujuudu taxaquqihi fi lacyaani fi lkhaariji wاlwaaqic faqowluhum qowlu haؤulaaءi اlmukhaalifiin liلrusul kasoo bilow kufaar mushrikiin uutu lkitaab saabi mutafalsif jahmiyu firq albaطiniya ystalzim wuxuu keensanayaa gaayat الtacطiili wa gaayata الtamhiil meesha shalay su-aashii ahayd kulu mucailin wa mushabih bu sheekhu ku tilmaamay ystalzimu gaayat الtacطiil waxay kale ka anfacaysaa qolyaha sifaatka anfiya ee ahlul sheegta sida ashaacirada iyo mucsilada iyo markaad takfiirinayso laba manaadun ku takfiirinaysaaba hadda aad meesha ka fahmi doontaa inta yartaad ka fahmaysa waana iman doontaa inaad ku takfiiriso nafyiga sifada uu anfiyey ama uu awilay ama uu taxriifiyey waxaa ka laasimaya ataciil ama aad tira waxaa ka laasimaya haayatu atamhiil ood ku takfiiriso ruuxii ood ku gaalayso limaa bima lazima ama mima lazima ama lima lazima min madhabihi wa kalaamihi iyo inaad ku takfiiriso naskii qur-aanka ah ama xadiidka ahaa ama ijmac ummadee sifadan sugayey ayuu beeninayaa takdiib الnusuus ama allaazim laazim اlmadhabi aw takdiib الnusuus baad ku takfiirin kartaa hadday marka sifadu laysku hayo uu beeninayo ay tahay sifo uu ku yimid daliil danni ah oon mutawaatir ahayn ama aan daahir ahayn ama qadciya dilaala ahayn waxaad u baahanaysaa xujadii inaad ku oogto hadduu daliilku qaciya daahir yahayna waxaad u baahanaysaa inuu asagu yahay mutamakin min alcilmi oo marka aad taqsiir ku xukunto sifaat alkhabariya iyo sifaatkan ikhtiyaariga qaybo badan oo kamida ah iyo nusuus bay u baahanaysa nusuustan waxay u baahan tahay buluuq iyo tamakun iyo maqlid bay u baahanaysa marka dawaa'iftan waxaa ku tagfiirin karsa ima takdiibu nasi wa ima bilaazimi اlmadhab lannu nas ma helayso ku odhanaya sifada ruuxi anfiya hee waa kaafir ma helayno saad u helaysa man taraka salaata faqad kafar nafsu tarki daliil ka dhigaya kufri baad helaysaa matamise maaha nafsu sixri daliil kaaga dhiga waad helaysaa kufri ayb calaa khilaafi sixirka dee waad garanaysaa khilaaf ka jira laakiin man ninka ruuxuu yidhaahda sifadaa ilaahay ma laha waa kaafir inaad helin bay u badan tahay labaad marka ictimaadaysa laba manaad nas oo mutawaatira oo kitaaban wa sunnatan wa ijmaaca salafi اlumma meesha ku yimid ninkana wuu tamakunay kas isu danaasacahayaa fahuwa mukadibu linasi wain tadaaharat bitawiil baad leedahay hoos baad kaga dhejinaysa waa adiga ikhtiyaarkaada waan isfaanolmaynaya iyo inaad tidhaahdo madhabuhu ystalzimu التacطiil wa tacطiil اllahina waa maxay waa kufr biijmaaci almuslimiin xataa biijmaaci ahli kufr yahuud iyo nasaara nala socoto markaasoo kale iska daa cid kale haddaad tiri ilaahay sifa ma laha macneda waa maxay ma jiraa ka iman ma jira markaad tirin dee yuhuud baaba ku tagfiirinba iska daa kale yuhuudda ku tagfiirin nasaara ku tagfiirin intaan muslimiinba la soo gaadhin faqowluhum yastalzimu gaayata ataciili ilaahay aanfid iyo dafirid meesha ugu dambaysay yuu keensanaya iyo wa gaayat atamhiili iyo ilaahay unkiisa lagu shabaho lagu jilo meesha u dambaysay buu keensanaya maxaa yeelay haddaadan mumail ahayn iyo mushabi ahayn marka horeba sifada maadan dafirteen idan dafiridu waa ahar iyo qandho iyo xanuun weeye xanuun kulaylkana maxaa keenay tashbiiha qalbigaada galay baa keenay tamhiilka iyo takyiifka qalbigaada kale wuxuu keenay idan atacطilu ma huwa ila caradu min acraadi he min acraad الtashbiihi wالtakyiifi wالtamhiil macnaha sheekhu fainahum yumahiluunahu marka ilaahay sifaadka u diido waxaad ku mastashay bilmumtanicaat waxaan suurogeli jir waxaan suuro gelayn daanku dha ilaahay ma jiro mana joogo maxaad leedahay daanku dhaha mukhtaar mana jiro mana joogo ama warkii raa ijaaraad tiraad hebelo warkaaba beenna maha runna ma aha ka jawaaba qolya ree ijaara waxaa la sheegaa ninka odayga xirmaynayaan ama sheekha hadduu he hadal aan jirin uu sheego oo uu dhaho waxaan sheegay soo sax ma aha runna maaha beenna maaha yidhaahdaa <laughs> khali ducaad caamadan dhex joogaynaa fainahum yumailuunahu ilahay waxay ku matelayaan bilmumtanicaat waxaan suuraga ay bilmustaxilaat almumtanicaat huna iyo almustaxilsaad u antaan walmacduumaat waxaan jirin bay ku shabahayaan markaa tale ma jiro mana joogo macnaheeda waa maxay waa mumtanic suuragal ma aha ayb iyo wاljamaadaad manoolaha dhagaxyaanta iyo waxyaabaha manoolaha ay ku shabahayaan say ugu shabahayaan sheekhaa caddayn doona wuu sharxaya hadda asaasiyaadka iska ogow wayucailuuna اlasmaa asmaada ilahay ka anfinayaan wاsifaati tacطiila diiday diidaha asmaada ilahay sifaatka yastalzimu keensanaya nafd اdaat nafya wujuud اllah nafy اdaat wujuudilah in la inkira keensanaysa idan wuxuu meesha kuu tilmaamayaa masaladu inay tahay malzuum walaaim malzuum walaasim warkii aad sheegtay ee nafyu sifa ah aw ilasmaa aw isifaat waa maxay waa malzuum waa laga dhalanaya maxaa ka dhalanaya nafyu daad oo laazim ah idan atakfiiru wuxuu noqonayaa atakfiir bilaazim meelo kalenu sheekhu ku cadeeyey xataa jahmsufan buu marka la takfiirinayo takfiirkiisu waa takfiir bilaazim لأnنhu haala fi التaqdiis saddex aayood buu ku dhagay huw اlأwl واlakhiru wظaahiru dhab kow ii dhaha buuhi qul huw اllahu axaduna dhab ii dhaha buuhi laysa ka midlihi shay-unna wuu ku darsaday axmedna radd cala jahmiya wuxuu ku sheegay ilaa lix aayadood inuu ku dhagay walaa yuxiiطuuna bihi cilma laa tudriku اlabsaar iyo laysa ka midlihi shay ma samiع اlbasiir buu qabsaday waxaa u soo baxday marka isagu suu isleeyahay ayi sifo kasta rabbi haddii loo tiri waxa ka laazimi buu yidhi tashbiih faqaala fi الtaqdiisi والtanziih falazimahu الtacطiil wakufira bihi marka qolyahan wadaadaha hadda caalamka jooga waxaa haysta waxa la yihahdo cuqdaة اlinfisaam waxay tasiishadeen marka hore atakfiru bilaazim madhab inuu yahay madhab bail oo mutakalimiin iyo ashaacire iyo ay leeyihiin salafkoo takfiirinhaya ahlulbidacna way arkeen maxay ku samaynayaan salafki hadday khilaafaan hadda iyagaa waxaa lagu xukuma inay yihiin ahlulbidac laasimkiina waa diideen say isku waafajiyaan bay laayihiin marka way kala go-een infisaan baa ku dhacay way ku wareereen annaga waa dhawood ka doodayna masalatu eh, atakfiir eh, bikhalq qur'aan haddaad si walba yeesho aayad qur'aanoo ku odhanaysa man qaala alqur'aanu makhluuqun fa huwa kaafirun soo heli maysid xadiidna soo heli maysid ijmaacu salafna soo heli maysid لأن الإجماع لا يحتج في محل النزاع بإجماع المسلمين لأن الإجماع لا يحتج في موارد النزاع maalinkii ay nimankan alqur-aanu makhluuq bilaabeen wadaadihii kale ee khilaafay yihi qur-aanku makhluuq ma aha waman qaala bikhalqihi fahuwa kaafir waa طaa'ifa min almuslimiin nimankanna waa la taagan yihiin ijmaacii goormuu marka guntaba hayaa inagaaba ishaysanee xabaddu ka bilaabatay horaan waan wada soconnay wada muslimiin baan ahayn balaaya i gashay waxaan la soo booday <laughs> ade nimankan waa wada soconnay muslimiin baa la wada ahaa kasoo iman saxaabadii taabiciintii waaweynayd awsaatu taabiciin bay baashu bilaabatay iyo aakhiru taabiciin xilligay bilaabatay ijmac ka horeeyey ma jiro oo odhanaya man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir laa yuujad ninka aniga ii keena akuun lahu min ashaakiriin abaar in tabarteeda ma jiraan laa nabi maxamed walaa kitaabka rabbigay walaa sunnada walaa ijmaacu saxaabati wataabiciin laa yuujad waxaa la helayaa naqliga ugu horeeya axmed yaa aaaarta ka yaqaana axmed qur-aanku waa maluuq hayru makhluuq ruuxda waa takfiirinaysaa oo baashood la soo taagantahay awalu man qaala bihada keen baa layidhi wuxuu yihi waa jacfar asaadiq jacfar ibn muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib maxamed albaqir wiiluu dhalay wa jacfar asaadiq walaysa min ataabiciin wainama huwa min kibaari atbaaci اtaabiciin cali lmadiini ayaa yidhi isagaa ugu horeeyey darimi saaxibu raddi cala jahmiya abu cumaan ayaa yidhi ibn cadiy fi lkamil ayaa yidhi bayhaqi fi sifaat ayaa yidhi jamaca min alxufaad alkibaarba abadan wax taabico ma jiraan isagoo xataa aharkaasi dacfi ku jiro aan salimna inuu ariiq kale u leeyahay aniga eh, radda caljaamic ku maray inuu xasan yaaba xoog badan laba ariiq buu leeyahay idan ma jiraan takfiirka iyo bidcadan maalinkay bilaabatay qowl ka horeeya sheekhiga ma jiro marka waxaa lagu leeyahay alijmaacu laa yuxtaju fii mawaarid الniزaac sheekhu wuxuu hi mukhtaar waa la takfiiriyey fakharajuu min alumma idan inaga soo shee dowr baa ka laazimayay dowr sabqi oo baaila ah, huwa dowr mumtanic baa ka laazimayay jamaacadan ma gaaloobaysa ilaa aan inagu noqonno muslimiinta keligood inaga keligeen inaan muslimiinta waxaan ku noqon karraa maalan mukhtaar iyo iyo maxamed iyo saddexdaan wada muslimiin ahay maalan ilaahay ma qadare bidca lagu gaalooba la imid iyagaa israacay waxay dhahn fa ajmacna anaka kaafirun ma asaxaya ijmaaciinnu ma asaxayo ilaad noqotaan labadiinnu muslimiintii keliya muslimiinta keliyana ma noqon karta ilaa anugu aan gaaloobay ila muslim baan ahaan jiray shankutar meesha ku jira waa dowru sabqi laa akunu kaafiran xataa takunuu muslimiina waxdakum walaa takunuu muslimiina waxdakum xataa akuuna kaafiran walaa akuunuu kaafiran xataa tujmicuu walaa yasixu ajmaacukum xataa akfura ma isfahnay ii tacriifiya ijmaaci sheekh maxamed ijmaac usuuliga waa itifaaqu aa'i muxuu ahaa itifaaqu mujtahidi hadi اlumma fii casri min اlcusuur calaa xukmin sharciy idan marka casrigiibaa iskhilaafsanba annagiibaa istaagay ijmacna ma asaxahayo ijmac saabq qadiima ah lagu takfiirin kara way sheegeen usuuliyiintu laguma takfiirin ila biijmaacin saabiqin aw binasin min kitaabin aw sunna walaa yuujad maxaa kuu soo hadhay salafku salafku falsafadadan baatilka kuma jiraane laazimu اlmadhabi idaa kaana ظaahiran bayina fahuwa madhabun laakiin adaa waxaa kugu dhacay cuqdatu alinfisaam salafkiina ad nafsa sheegtaan waa rabtaa usuushoodan waad inkiraysaa allaazim ida kaana bayinan daruuriya aw ظaahiran bayina waa madhabun qur-aankana laga helaya adilo tusaysa salafkuna waa isticmaaleen abubakr aram baa la yaabay axmed o axmedow ninka qur-aanka waa makhluuq maxaa ku takfiirisay wuxuu hi qur-aanku waa min cilm اllah wman qaala cilm اllahi makhluuq faqad zacma ana allaha makhluuq lanna cilmigu waa sifatu datin وصفة وتابعة للموصوف فمخلوقية الصفة تستلزم مخلوقية الموصوف إذا إلهي waa مخلوq ruuxya waa كاafir بإجماع أهل الأdيان أهل المil oo dhan iska daa mسلimiine abubakr adn wuxuu yihi waxaan ku weydiiyey haddii la helo nin le qur-aanku waa makhluuq leh xaggana odhanaya cilmullahi makhluq macmaad ku tagfirinaysa diqada u fiirsa ardayga wuxuu yihi cilm hayru makhluq buu yidhi maalan qur-aankuna waa makhluuq buu yidhi maxaan leeyahay fahuwa kaafirun ciladii wax ku tagfiriyay axmed xataa ninka dafir wuu tagfiriyey wuxuu leeyahy annagu bixi mayno lianna qur-aanku inuu cilmullaahi yahay annaga altaanaha xujaan u haysanaa wuxuu doonaa ha sheego hoostaan ka tagfiirinayna marka axmed ra'yigiisa haddii la mara xataa waa ra'yi waxaa weeye ood masalada qaatod wax ku dhisto dad yar baa gacantaada ku hadhi dad yar baa gacantaa ku hadhay manaadkii wax lagu tagfiirinayay xataa ninkii dafire yidhi maya ma odhanayo qur-aanku waa cilmullah mana odhanayo cilmullahi waa makhluuq cilmullahi waa hayru makhluuq allah waa hayru makhluuq wacilmu waa hayru makhluuq laakiin qur-aanku waa makhluuq kaafir weeye buuhi axmed muxuu yidhi man qaala alqur'aanu makhluuq faqad qaala cilmullahi makhluuq waman qaala bimakhluuqiyati cilmi illahina faqad qaala bimakhluuqiyati illaah ninka xataa jarih ka booday axmed waa ku darbaynaya calaa ariiqati axmed aan ku soconno waxaa laga yaaba raggiina fadhiya inaad kasoo ka soo hadho wax yaroo ka soo hadho nasal allah asalaam faqaaliyatun fadal حفظكم الله wayaakum فغالي- فغاليتهم يسلبون عنه النقيض فيقولون لا وجود ولا معدوم ولا حي يسلبون نقيضين فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم بزعمهم إذا وصفوه, إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بدائه العقول وحرفوا ما أنزله الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ, إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب وقد علم بالاضطرار استاك halkan uu sheekh wuxuu u gudbay faqaaliyatuhum qolyahaas malaaxidyada kuwooda xad gudbay si kala daran yihiin yaslubuuna canhu can illahi waxay ka anfi an yanfuuna canhu annaqiidayn alihbaatu wاnnafyu aliijaabu wاsalbu alqaacida waa maxay nafyu naqiidayn annaqiidayn laa yartaficaani walaa yajtamicaan laba shay oo iska soo horjeeda oo isdiidaysa mana kulmi karaan lamana waada waayi karo lanna qismadu waa daa'ira bayna الnafyi wاlإثbaat nafs الshay asifataani اlmutaqaabilatayn asifataani اlmutaqaabilatan إida nufiyat إxdaahuma habat الأkhرى وإida habat الأkhرى intafat الأkhرى مثلا العilm والjahl waa maxay waa sifataani iska dheh mutaqaabilataan midood hadday sugnaato intafat اlأkhرى ida intafat ixdaahumaa habatat اlأkhرى haddaad ilaahay subxaanaه wa tacaala cilmi ku tilmaanto jahli baa meesha ka baxay haddaad ruuxa sidqi ku tilmaanto kadib baa meesha ka baxay naqidaanku waa sidaasoo kale naqidaanku waa sidaasoo kale idan kuwa ugu daro waa niman ilaahay ka anfi iska daa inay sifa hubuutiya u tiiriyaan sifa hubuutiya wax inay u sugaan iska daaye labadii naqiid bay anfinayaan maxaa dhaama nimankii hal sugay hal anfinaya dhaama yaslubuuna canhu naqiidan fayaquul laa mawjuudun ilaahay ma joogo walaa macduumun mana maqno ilaahay laa mawjuudun ma jiro walaa macduumun mana maqno mana joogo mana maqno balad meelgee laa mawjuud walaa xaya ma noolo walaa mayit walaa xayun walaa mayit mana noolo mana maydna ma xayina ma laa caalim walaa jaahil suuragal ma jaahilna ma caalimna ma liannahum bizacmin maxaa ku kalifay haalow fi taqdiis liannahum bizacmin idaa wasafuuhu bilihbaat ilahay hadday wuxuun u shabahuu bilmawjuudaat laa mawjuud maxaa kale lianna makhluuqu waa mawjuud anta mawjuudun wallahu mawjuud haddaad dhahdo ishtaraka fi lwujuud ilaahay iyo kayrkii haddaad ku sintay ama aad ka dhexaysa wujuudna faqad shabahtahu bilmakhluuqaat halkaasi aadeen idaa wasafuhu bilibaat oo wujuudka ah ama xayiga ah xayaatada ah ama cilmiga ah ila hadda sifaat hubuutiya meesha ku jira oo alwujuudu walxayaatu wa alcilmu sifaatu naqsina waa ku jira alcadamu waاljahlu wاlmowtu waidaa wasafuu hadday rabbi ku tilmaamaan binnafyi oo ahaa laysa jaahilan laa jaahil walaa mayit walaa macduum idaa wasafuuhu binnafyi waxay ka baqeen shabahuuhu bilmacduumaat matalan haddaad dhihi lahayd ilaahay laba sababa sheegi maysa allahu laysa bimayitin walaa jaahilin walaa macduumin isbaadku sheekhu rabbi sidaas weeye xayin ma aha sheekh ibraahim hadday ku tilmaami lahay ilaahay binafyi waidaa wasafuhu binafyi hadday dhihi lahayn laysa macduuman laysa macduuman walaa mayitan walaa jaahil hadday dhihi lahayn waxay ka baqeen shabbahuuhu hay dambayso hadday saa dhahaan tashbiih baa ka laazimi sooga laazimaya haddaad tira laysa mayitan maxaad sugaysaa huwa xayo haddaad tira laysa jaahilan cilmi baad sugaysaa haddaad tiraa laysa macduumanna mawjuud baad sugaysaa marka sheekha cilmigii wujuudkan waxay kusii matalayaan haddana waxay leeyihin waa kii kha- Ha- makhluuquu noqonayaa bay dheheen haddaan ku gaabsan lahayn laysa macduuman aw walaa mayitan walaa jaahila aan ku gaabsan lahayd waxaa ka laazimaya ihbaatu اlwujuudi wاlxayaati wاlcilmi hadday laazimtana wuxuu ku shabahmahayaa makhluuqaadkii wujuudkoodii iyo xayaadkoodii iyo iyo cilmigoodii nafs natiija maxaa soo baxday labadoo aanfino laa walaa aan dhahno ila horoma kusoo hormariyey lannahu bizacmi idaa wasafuuhu bilihbaat oo xayun iyo mawjuudun iyo aad tiraahda caalimun shabahuuh bilmawjuudaat wاlculamaa'i walaxyaa'i bay ku shabahayaan wa idaa wasafuuhu biاnnafyi oy dhahaan laysa bimacduumin walaa mayitin walaa jaahilina waxay ku shabaheen bilmacduumaat ayb fasalabu naqidayn oo ah eh, eh, eh, cafwan ah, idaa wasafuhu bilihbaat waxaad u noqonaysaa asalkaad u noqonaysa laadaad goynaysaa idaa wasafuhu biاlihbaat mawjuud allahu mawjuud haddaan dhaho iyo allahu caalimun iyo allahu xayu haddaan dhaho maxaan ku shabahay bilmawjuudaat waidaa wasafuhu binafyi laa mawjuudun walaa macdum adhin laa mawjuudun walaa xayun walaa caalimun waa macduum maxduum laa mawjuud haddaana macduum baan ku shabahay haddaan mawjuud ahna maxaan ku shabahay mawjuudaadki haddaan dhaho ilaahay macduum ma aha cafar haddaan ilahay waa mawjuud waxaan ku shabahay bilmawjuudaat haddaan dhaho laa mawjuudna macduum maxaan soo baxay aan labadu anfiya dee labadu waa inaan anfiyo haddaan ihbaat la imaado waxaan ku shabahay bilmawjuudaat oo allahu mawjuud haddaan dhaho shabbahtahu shabbahtuhu bilmawjuudi laa mawjuud haddaan dhahana shabbahtuhu bilmacduum saan marka tashbiih bilmacduum iyo tashbiih bilmawjuud oga badbaado labadu waan anfinaya maxaan leeyahay allahu laa mawjuuda walaa macduuma mar walba qoraansanaya tashbiih waxba naqiid ma aha tashbiih bay fiirinayaan labada dhinacba markaan ku dhaho allah waa mawjuud waxay le ha ibaat miya shabahtahu biwujuudi اlmakhluuqaat waxaan hi maye laysa mawjuudan shabahtahu biاlmacduumaat xageen ku baxsadaa laa walaa hooyada iyo aabbaha kee la cadaaba afkan kalhayaama ha noqoto wey waidaa wasafuuhu binafyi oo laysa mawjuudan ah shabahuu bilmacduumaat fasalabuu waxay tuureen annaqiidayn bay tuureen iyo mawjuud iyo macduumba waa tuureen mawjuud iyo macduumba waa tuureen maxay ku tuureen binafyihima laa mawjuud walaa macduum wa hada mumtanicun fii badaa'ihi اlcuquul badaa'ih fiirahoraadka caqligaabaa mumtanic ku yahay mustaxiil fikr ba kaaga sheego horaad ka diidaysaa wey shay laa mawjuud walaa macduum hadii mush macquul baad leedahay mush macquul wax jira ma aha alxukm alcaqli baa diidaya badaa'i yani waa awaa'il lcaquul ayb waxarafuu ma anzla allahu min alkitaab wma jaءa bih rasul sal lay slam wawaqacuu waxay ku dhaceen fii sharin wax ka shar badan aw fii shari mima faruu minhu ashara mima faru waa qaacida kuliya shekh islam wuxuu dhaha nin walba oo shay xaqa dafiray laabuda an yaqaca fii shari mima fara minhu ilah baa ku imtixaanaya wawaqacuu waxay ku dhaceen fii shari mima faruu minhu waxay ka carareen wax ka shar badan maxay ka carareen ilahay inay ku shabahaan mawjuudaadka ama ay ku shabahaan macduumaadka ayay ka carareen waxay ku dhaceen wax ka shar badan atashbiih bilmawjuudi aw atashbiih bilmacduum wax ka shar badan bay ku dhaceen waa maxay fa ina mushabahuuhu ilaahay bilmumtanicaat maxaa shayga macduumka waaba la heli karaa wuuba iman karaa macduum baad ahayd ilaah waa ku abuuray lam yakun shayan madkuuran fakhuliqta macduumkaa dhaama mumtanica ah. shambutar almumtanic walmacduum kee rood macduum mumtanicu waa mustaxiil waxaan dhici karin ayaa la yidhaha mumtanic macduumkii baa dhaamayba ilaahay jiritaankiisu waa ilaahay ma jiro iyo xataa ma dhici karto ma kala duuna ilaahay ma jiro iyo ma dhici karta inuu jiro mustaxiil an yuujada iyo laysa mawjuudan way kala ron yihiin laysa mawjuudan waqad yuujadu fi ani xaal waa caqligeena faasidka aade ilahay waxaas laguma shabihi kara lakin inaad faantumaan rabaa taqriib inigii waa mustaxiil an yuujada فر من العدم فوقع في مهلكة الامتناع فإنهم شبهوه إلى waxay ku shabaheen بالممتنعاaت شhayga hadaad laysa mوجوuda walaa macduم waa ممتنع إd maa see ممتنع u نoqday ثلب النقيضaين أي نفي النقيضaين كaجaمع النقيضaين naqiidooyinka inaad anfido alwujuud walcadam inaad dafirto waxay la mid tahay adoo wujuud iyo cadam isu keenay oo yidhi meel bay ku wada jiraan hada mawjuudun wamacduumun fi aanin waaxid baa tidhi waa laguu qosli laysa mawjuudan walaa macduuman fi aanin waaxid baa tidhi haddana laguu qoslaya kilaahumaa jamcu naqiidayn aw nafyu naqiidayn min almumtanicaat daa'ifuhu sheekhu hadda uusan sheegin baa jirta oo kutubta qaarkood uu ku sheego oo qolyahan ka mid qulaada ah faulaatuhum waa falaasifo markaas falaasifa qabta iyo baainiyada qaybo ka mida saxiix nadar baainiyada qabta falaasifadan qaybo ka mid ah. ah qabo qolyihii dambe inxiraafay ah daa'ifada saddexaad labaad baa jirto oo yidhi nimankan aafadu maxay noqotay salbu naqiidayn salbu annaqiidayn niman waxaa yidha jiraa la qaba assukuutu can naqiidayn waa daa'ifo kale dhihi mayna dhi annagu ah. ilaahay dhihi mayna laysa mawjuudan walaa macduum huwa mawjuudun walaa macduum intaa dhihi mayno laa mawjuud walaa macduumna ma odhanayno naskut asukuutu can naqiidayn iyo salbu naqiidayn labadaa madhab baa jira bal naskut can hada wa waxaa loo tiiriyaa abuxusein alxalaaj azindiiq aladi qutila calaa zandaqa loo tiiriya madhabkaas wuxuu yidhi sheekhu marka hada kitaabu safadiya mujaladka koobaad sagaashan iyo lix buu ku sheega daa'ifadaas wuxuu yihi wahada waa khulaasadiisu waa aljahlu اlbasiid aladi xaqiiqatu alkufru اlbasiid nimankii hore waxay ku jireen kufri kufri murakabay ku jireen naqiid اlbasiid muxuu ahaa atarkiib soo maahayn nimanka yidhi salbu naqiidayn waxay ku jiraan kufri murakab ah nimanka yidhi asukuut can naqiidayn waxay ku jiraan alkufr اlbasiid war ilaahay ma jiraa mise ma jiro wuu jiraa iyo ma jira midna dhihi mayno anugu afdabalan waa dahab idan maxay noqotay kufri basiid ah aljahl اbasiid wاlkufr اbasiid shekh islam intiin baad ku arkaysaa soo kufr basiid sheegay ka fiiriya halka iyada safadiyada daa'ifadaasaa marka ku jira idan waxay ku dhaceen faruu min ihbaati اlwujuudi faruu min mushaabahati اlmakhluuqaat aw min almushaabahati biاlmacduumaat fashabahu اllaha biاlmumtanicaati اlmustaxiilaat soo maha marka wax ka daran waxay ka carareen kud ka guo qanjo u guubadheen soomaalida way yaqaanaan marka inta yarta ku dar waqaarabahum taa'ifatu min alfaas ba ku istaag insha allah حفظكم الله وإياكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ووصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو العدم أو القدم بارك فضلا عن عن الوجوب أو الوجود أو القدم baarak allah fiik waqad culima bilidiraar weli qolyihii horuu sheekhu radinaya wuxuu yihi bilidiraar waxaa lagu ogaaday yani daruuraat alcaqliya aw alsharciya ana alwujuuda jiritaanku laabudda lahu min muujidin wujuudku waa shay weeye ama waa wasfi idan ama waa macne kuli ah walaa yaquumu ilaa bashkhaas bimawdicin bimaxallin idan ana alwujuuda laabudda lahu min muujidin muujidkaasoo waajibin bidaatihi muujidin waajibin bidaatihi jiritaankaada adiga jiritaanka makhluuqaadku waa xaadid waa in la helo axad mawjuuda oo waajib اlwujuud ah bidaatihi laa yaxtaaj ilaa hayrihi walaa yaftaqiru ilaa hayrihi waa in la helo asagu haysiiya mawjuudaadkan iyo wujuudaadkan kaloo dhanba haniyin ka deeqtun camaa siwaahu waxaan asaga ka ahay qadiimin horeeyey waa iska wasfi waxba magaca ka dhigi mayno ilan ismulqadiim waa laisku haystaaye azaliyin azaliyin qadiim waa laba mustalaxoo isku mida qadiim buu azali sheekhu ugu fasira walazal azalu waxaanu soo sheegnay waa cibaaratu can cadami alawaliya alazali aw اlazalu waa maxay waa cibaaraة can cadam اlawaliya aan bilow lahayn oon awaliye lahayn idan marka qadiimu azaliyu waxay ku khulaaseeyaan markay sheegayaan qaaimu binafsihi qaa'imun binafsihi markay yidhahdaan iyo qadiimun azaliyu waa isku macne qidamku laba nooc buu noqdaa cinda ahli اlcilm qidam nisbi ah iyo qidam xaqiiqi ah alqidam الnisbi waxaa iskale makhluuqaadka hebel hebel baa ka horeeyay aad leedahay sanadka sanadka ka horeeyey xataa caada kalcurjuun اlqadiim fasayaquuluuna hada ifkun qadiim qidamka fi makhluuqaat waa qidam nisbi ah waa lasku ninba nin buu iska horeeyey oo waa loo aanaynaya ama alqidam alxaqiiqi aladi laa awala lahu waa qidam اlkhaaliqi الrazaaq اlghaniy laa yajuuzu calayh usan ku banaa alxuduudu soo darin intan oo dhan marka sheekhu haniyun cama siwaahu qadiimu azaliyu laa yajuuzu calayhi اlxuduudu wala alcadam wuxuu ku fasirhayaa waajibin bidaatihi waajibin bidaatihi furfurkeedii iyo sharxdi waa maxay waa haniyun cama siwaahu qadiimu laa xaadith azaliyun laa awala lahu laa yajuuzu calayhi اlxuduuثu wala alcadam laa yajuuzu calayh usan ku banaanayn way caqlan walaa sharcan alxuduuثu inuu soo dariyo walcadamu in la waayo bacda wujuudihi fawasafuuhu rabbi way ku tilmaameen markay naqidaynka salbiyeen bimaa yamtanicu wujuuduhu shay aan suuro gelay in la helo oon dhici karin bay rabbi ku tilmaameen waxay dhhen laa mawjuud walaa macduum fadlan iska badaa inuu noqdo ilaahay can ilwujuub aw ilwujuud aw ilqidam ilahay inuu qadiim ay ku tilmaamen iska badaa ama jiritan ay ku tilmamen iska badaa ama inuu waajib yahay bidaatihi iska badaa waxay ku tilmaameen bimaa yamtanicu wujuuduhu waxaaban dhici karin idan faruu min الtashbiihi biاlmawjuudaat faruu min الtashbiihi biاlmacduumaat fawaqacuu fi mahlakati alاstixaalaةi wاlimtinaac qolyaha marka waa qolyihii salbu naqiidayn oo kufri murakaba ku jiray qaybtii xallaajna waxay ku jireen الsukuutu can naqiidayni oo waxay ku jireen kufri basida iyo jahli basiida wallahu subxaanah wa tacala alimta